بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد قال الإمام رحمه الله تعالى باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله soo baabkaa laguma joogo wuxuu baab yahay wixii ku yimid faraatigii nebi moxamed sala اlla alay slam uu gacanta gashan jiray sheegidiisi iyo qaabkuu can cabdالlahi bni wahbin almisri can yunis ibni yaziid alayli can ibni shaab الzuhri can anas bni maliki radi allahu taعaalى canh qaala kana khatamu الnabiy nabigu faraatigiisu wuxuu ahaa min wariqin fidu ka samaysnaa wariqu waa fidada wa kaana fasuhu faskiisuna wuxuu ahaa xabashiyan mid xabasho lagu sameeyey ama qaabka xabashida loo sameeyey fasku waa xilyadan yartae qurxisa ee faraatiga dhexda lagaga sameeyo marka ama kuriinja ha noqdo ama ka duunaado markaasaa faskan la yidhaahdaa fasun bay soomaaliya u taqaanaa anugu af soomaali kale uma aqaan kaana khaatamu nabiy sal ly slam min wariqin fidu ka samaysna wa kaana fasuhu faskiisuna wuxuu aha xabashiya in aaladda iyo geedka laga sameeyey laga keenay xabasha alxabasha laga keenay oo dhulka hadda eritrea iyo ethoobiya qayb ka mida iyo sudaanta qayb ka mid ayaa waaga xabasho laisku odhan jiray waxaa hadda anagu xabash u naqaano waaga xabash lamaba dhihi jireen qaybtan kore iyo koonfurta sudan qayb ka mida ah iyo eritrea dhulkaasa alxabasha loodhan odhan jira bal haddii la idlaaqa alxabasha dhulka hadda eritrea ay u badan tahay baa loo jeedaa marka in maadada laga sameeyey dhulka laga keenayna waa suuragal oy nisba ilaa ardu tahay in sancada iyo qaabka loo sameeyey siday iyagu marka u faraati samaysan jireen u ekaana labadaa macno ay culimmadu tilmaamaan marka waxaan ku jiraa khaatamku iyo faraatiga in la samaysan karo marka <clears throat> fasna loo samayn karo nabiguna uu sidaa yeeli jiray ayaa intaa ku cad akhlaaqdii iyo dhaqankii nabiga qayb un ka mid ah ayuu rabaa imaamku inuu tilmaamo xadaثna qtaybaة بن سacيid qala xadaثna abu cawaana wضax بn cabdالlahi اlyashkuri can abi bishri wasmhu jacfar ibn abi waxshiya wuu sheegi doonaa in sha allahu taala imaamku ninkaa kunyadii magaciisa can naafici can ibni cumar radi allahu taعalى canهuma ana الnabiya slى اllahu عalيه ali waslm ittakhada khaataman nabigu faraati buu yeesho oo samaystay min fidatin buuna ka samaystay fakaana wuxuu ahaa yakhtimu bihi kii wax ku timbareeya yakhtimu bihi waxbuu ku timbarayn jiray ama stam iyo mori iyo waxaad shaambad u taqaanaan buu ka dhigi jiray walaa yalbasu mana xidhan jirin idan miduu xidhan jiray oo faskiisu u ahaa xabashi haddaynu soo maray kanna hadda waa khaatim iyo faraati kale oo asaguna fido ka samaysan nabigu wax ku timbarayn jiray waraaqaha markuu qoro uu moori ama istam oga dhigi jiray mana xidhan jirin marka inay laba xaalo kale ahaayeen ayaa lagu lagu fasiraa ama laba faraati ay kala jireen mid marna uu xidha marna wax ku timbareeyo iyo mid asagu ragaba iska iyo qurux iska ahaa qaala abu ciisa atirmidi raximah llahu tacaala wa abu bashrin ismuhu jacfar ibn abi waxshiya magaciisu sidaas wey ninka imaamka ah xadaana maxmuud ibnu khaylan abu axmed almarwasi shaykhu ljamacati ila aba dawud inayn soo maraan filahaya qaala xadaana xafs ibn cumar ibni cubayd huwa atanafsiyu qaala xadaana zuhayr abu khayhamata ixtiraaz wey can abilmundir abu khayhamo kala jiro abulmundir lagu naanay lagu naanayso kunyadiisu ay tahay ninkan zuhayr ibnu mucaawiya abu khayhamata aljucfi baa loo yaqaanaa kaasuu ujeeda can xumayd marka abilmundir buu ka ixtiraazahayaa can xumayd bn xumayd aطawiil can anas bni malikin radi allahu tacaala canhu qaal kaana khaatamu nabiy faraatay nabigu wuxuu ahaa min fidatin fid ahaa fasuhu faskiisuna minhu min alfida idan waa khaatam saddexaad ama nooc labaad weeye kii hore wuxuu ahaa min fida faskiisuna xabashi buu ahaa kan dambana min fida faskuna fidu isla ahaa ee ma ahayn ee macdanta kale ama dhagaxyaha kale ee quruxsan ee faraatyada lagu qurxiye xilyada looga dhigay iyo isagu ma wadanini wuxuu ahaa faraati isku wada mid ah faskiisu iyo e, garaangirta wareegsana farta gelaysaba ay isku mid ahaayeen xadaanaa isxaaq bn mansuur alkawsaj min shuyuukh اljamaca inuu yaynu soo maray qaala xadaanaa mucaad ibnu hishaam qaala xadaanii abi abi hishaam ibn cabdillaahi dastuwaai can qataada ibn abi e, ibni dacamata asaduusi can anas bni malik radi allahu tacaala canhu qaal lama araada rasuulu llah rasuulka ilaahay markuu doonay an yaktuba inuu waraaq u diro oo u waraaq qoro ila alcajami cajamti waa dadkaan carabta ka ahayn reer rum iyo reer farisba iyo xataa atraagtaba qiila lahu waxaa lagu yidhi ina alcajama qolyahan reer yurub ama faranjigu iyo muxuu ah furuska iraniyiinta iyo waxa la halmaana dadkan un ah aan carabta ahayn wax loo qorhayo laa yaqbaluuna ma oo ma yeelaan mana akhriyaan mana qiimeeyaan ilaa kitaaban kitaab waraaqun mooye iyo dhambaal calayhi khaatamun tiinbara leh kitaab iyo waraaq aan tiinbara lahayn oon lasoo istaamgarayn ma aqbalaan mana qiimeeyaan waraaq iska furan iska maftuuxo ah oon calaamad iyo astaan dowladeed aan wadanin ma aqbalaan faistanaca nabigu wuxuu samaystay khaataman faraati buu samaystay fakaanii waxaad moodaa buu ihi anas anduru inaan eegahay ilaa bayaadihi faraatigii caddiintiisii iyo quruxdiisii oo fii kafi nabiga sacabkiisa ku jiray bimacnaa uu nabigu markaa xidhay faraatigaa wax ku timbareeya mararka qaarkood nabigu uu xidhan jiray marka markuu gaant quruxdiisii caddiintiisa aminka in muuqato nabigu faraatigu samaystay buu leeyahy markaa nabigu qabay ama isagoo gacanta ku hayo haya ayaa aminkan caddiinkiisii iyo bilicdiisii ii muuqata waxaa laga qaatay marka acraafta siyaasiga ah wixii markaa sharcigaan ka hor imanaynin ama qawaacidda islaamka aan dhaawacaynin ama nas diini ah oo cad uusan diidaynin in la iska isticmaali karo idan nabigu marka hore faraati wax lagu tiimbareeyey iyo shaambad iyo waxaas muusan isticmaalin lakiin marka la yidhi waraaqda iyo calaaqaadka duwaliga ah waxaa weeya nimankaasi waraaq aan tiimbara lahayn oon aan fermaysnayn ma qaataan mana aqbalaan nabigu faraati buu sameeyey waana baab alcaadaad waana baab baab almucaamalaat ayadna waxaa u asala wixii sharci uusan diidin harcigaa wuxuu ku diidi karaa biqawaacid kuliya wuxuu ku diidi karaa binusuus wa adila juziya waxaan sharcidii inuu banaan yahay min baab almasaalix almursala tanna haddii nas khaasaaba ku yimid oo nabigaa sameeyey ficliguusana ade waa min waxyaabaha laga qaato wey tashriic iyo adilada laga laga qaata axkaamta sharciga ah xadaanaa muxamed bnu yaxya aلuhli qaala xadaanaa muxamed bn cabd illahi اlansaari qaala xadaanii abi abi cabd llahi muana can humaamata bni cabdillahi bni anas can anas bni maalikin radia allahu tacaala canhu humaamuhu waa wiilu anas awuu yahay humaam bni cabdillahi bni anas ibni maalig wey qaala wuxuu yihi anas kaana naqshu khaatami rasuulillah faraatiga nabi maxamed xararkiisu wuxuu ahaa naqshu waa xararka iyo waxa lagu qurxiye lagu sameeye faraatiga wuxuu ahaa xararkiisu waxa lagu xardhay ee ku yaalay ilan bir iska wareegsan weeye ama garaangarsane waa in wax lagu qoro muxamadun satrun riwaayo kaloo bukhaari baa caddaysayo marka kaana naqshu khaatami rasuulilah alaatu asturin taasaa markaa ka wanaagsan alaatu asturin oo markaas alaata asturin saddex ee saaro oo kaana marka ismka ee khabarkeeda laga dhigo kaana khaata kaana naqshu khaatami rasuulilah alaaata astur sidaasaa bukhaari ku timid haddii kale <clears throat> khabarkii marka waad qadari oo marka adaa raadinhaya kaana naqshu khaatami rasuuli llaahi muxamadu satrun warasuul lahi warasuul satr wallaahu satrun ama wallaahi satrun yani saddex sadar buu ahaa oo isdaba yaalla muxamedun gooni bay u qorayd waxaa ka hooseeya o kale rasuul waxaa kasii hooseeya allah saasay u qorayd marka lagu dhufto marka waxaa soo baxaaya maxamedun rasuullah istiimbara ah ayaa soo boodahaya marka de waa taqaanaan tiimbarayaashana maqluub baa loo qoraa haddii aad si toos u qorto hadhow markaad ku dhufto isdaba marhaya hawshaa in la yaqaana ila tahay xadiidku marka xasan weeye xadiidku waa xasan qolyaha wax ka sheeg sheega laakiin inuu saxiix yaan ujeeda cafwan inuu saxiix yahay baa loo badan yahay waxay dadku haystaan waxaa weeyaan naqshigu qaabka u qoran ba laga naqaashaa mooye in faraatiga nabi maxamed uu naqshi lahaa iyadoo muran ma laha xadaana nas bn ali aljahdamiy abu camr qaala waa sheikh ljamaca nas bn ali jahdami min shuyuukh ljamaca weeye qaala xadaanaa nuux bn qays can khaalid bni qays can qataada bni dacaamat الsadusi can anas bni maliki radi allahu taعalى canhu ana الnabiya salى اllahu عalayh wali waslama kataba nabigu waraaq buu u qoray ilaa kisra waa boqorkii reer faris iyo wa qaysar boqorkii reer rum faranjiga iyo wالnajaashiy ila الnajaashiy qabla an yuslima intuusan islaamin baa loo jeedaa culamana waxay leeyihiin najaashigu waa ninkii ka dambeeyey markuu axmed ama asxama ninkii muslimkaa dhintay ninkii xilka qabtee ka dambeeyey wey najaashina waa boqor kastoo xabashida boqor u noqdaa najaashi layska odhan jiray sida fircawn loo odhan jiray boqor kastoo akbaada iyo qolyahan qibdiyiinta u noqda madaxweyne casiizna loo odhan jiray boqor kastoo masar oo dhan ba ka noqda madaxweyne casiiz baa la odhan jiray iskandariya ninkii amiir ka noqda muqawqis baa la odhan jiray marka magacyo iska lahaayeen baa jira marka waa ismi ictibaari ah oo kolba ninkii xilkaa qabto uu qaato weeye mooyeene najaashigii muslimkaa ma aha baa loo badan yahay ama waa asagii laftirkiisi laakiin qabla an yuslima labadaa macno bay culummadu markaa sheegaan ana nabiy sal slam kataba ilaa kisra wa qaysr wanajaashiy buu waraaq u diray sanadkii toddobaad buu ahaa iyo ma ahe sanadkii sagaalaad ama tobnaad bay ahaydna waa la isku haya nimanka sanadka toddobaad ayagu yidhi waxay dhaheen waxaa weeyaan waa sanadkuu nabigu bilaabay rasaailka caamul caamulmuluk rasaa'il muluk baa loo yaqaanaa oo nabigu sanadka toddobaad sulx khaybar markuu dhacay wixii ka dambeeyey wuxuu bilaabay nabigu inuu waraaqo badan diro oo dunida u kala dira dhambaallo rasaaladiisa ku gudbinhayo iyo diinka islaam ku sharxaayo saxaaba u kala dhiibay ilaa sanadkii sagaalaad toban nabigu hawshaasi waa waday ninku marka uu gaari kara nabigu isagaa gaarhayey ninkuusan gaari karin intuu waraaq qoro saxaaba u dhiibi jiray ayib qaysar soo wakiya dee kitaabka nabi maxamed aqbalay kadibna isku dayay inuu islaamo reer ruomna kadib xog ogaado iskugu yeeraad garanaysaan markuu arkay in reer ruom iyo nasaaro aysan yeelin islaam oy dilahayaan y wuxuu yihi waad fiican tihiin idinkaan idin tijaabinhay diintiina saad ugu dhegan tihiin halkiina iska fadhiya waad barakaysan tihiin saasuu ku yidhi nabigana waraaq usoo diray hadiidna wuu soo dhiibo wuxuu yidhi nabi maxamed ugu salaama una sheega inaan islaamo muslim ahay hadiidana waa soo dhiibay ninkii risaalada wade saxaabigaana aada buu u maamuso u karaameeyey oo u ixtiraamay markaasuu nabig markii loo keenay buu nabigu wuxuu yihi hadiyadda idinku qaata saxaabadii buu kala siiyey inuu asaga wax ka qaatona waa suuragal wuxuu yihi kadaba cadow llah inahu calaa nasraaniyatihi cadowga ilaahay been buu sheegay gaalnimadiisiibuu ku jira anuu doonahay inuu siyaasadeeyo oo kaarteeye weli waa gaal yaan lagu khaldamin qaysar gaalnimadiisiibuu baaqi ku yahay jibriil baa nabiga u warramay oo yidhi ninkii ad waraqa u dirtay waraqa waa maamuusay saxaabiguna uu soo dhaweeyey inuu islaamu isku dayey markuu arkay islaamkii kursigiisi inays keenayn wuxuu u xishay kursigiisi kursigu waa musiibo ninkaa inuu islaamuu doonay lakin wuxuu damcay an yajmaca bayna alkursi walislaam way isdiideen kursigii iyo madaxtooyadii waxaa isdiiday islamkii baa kala booday fakhtaara kursiyahu mansabkiisii buu doortay isagoo marka mansabkiisi doortayba haddana muslimiinta wuu gartay inay ad ahlu xaq yihiin oo haddii warkiisu socon waaye la geliba meesha loogu imane wuxuu damcay weli inuu asagoo gaal ah haw islaamkiina aan qaadanin uu kursigiisa sii haysto xaggana aan la agmarin marka waraaq siyaasadeed buu soo diray haddii bini aadamka kale la siri karaaye dad loo waxyoonhaya lama siro marka waa looga warran xogti baa nabiga la siiyey bal saxaabigii waraaqa wuxuu aaminsanaa inuu qaysar islaamay ila baatan lama socotidi ninka wuxuu ihi nabiga igu salaan hantida ugeen waxaa weeye haddaanan hawshan culaysna ay haysanin iyo xilkan iyo hawshan aan hayo aysan jirin intaan u tago baan daba socon lahaa oon lugihiisa intaan maydhaan cabi lahaa oon barakaysan lahaa waan u khidmayn lahaa laakiin hawshan fa inaka fa inii fi ma taraa fiihi bui waaad ad aragtay ad aragtay waan dhex fadhiyaa mana bixi karo iguna sala ama asagoo kisraa wuu gogoy waraaqda nabi maxamed nin kibir badan buu ahaa oo iska doqonoo dabaala ayuu ahaa niman diimeedna maysan ahayn oo wax garanhayo nimankan ahlu kitaab bay ahayen wax garanhaya nasaarada oo ambiyada dhaqankooda yaqaanoo xog hayay ahaayeen tilmaamana garanaya ninka asagu dabcaabad bu iska ahaa majuusi ah waxba aan fahmaynin saxaabigana wuu ihanaysay waraqda nabi maxamed uu jeexjeexay markii loo sheegay nabig uxu uhi mazaqa allahu mulkah mulkigiisa allaha tirtiroo baabiiyo waa baabi'e waa la tamziiq baa ka dhacay haween baa waagdan xilkooda qabtay hal dhum hal dhaanaacee noqdan waa lagu kala tegay ama najaashi isna nin nasraani u ahaa nabigu waa xurmeeyey waana soo dhawoogaadama kii islaamay waa haddii lagu fasiro ninkii muslimkaa qiimaha badnaa haddii ninka kale lagu fasiro laftirkiisu wuu soo dhaway waraaqda laakiin muusan islaamin wuu soo dhawooday lakin waraqda wuu maamuusay saxaabiga loo dirayna ee ansaariga ahaana muusan xumayn faqiila lahu waxaa lagu yidhi inahum muluugtan acaajimtu laa yaqbaluuna ma aqbalan kitaaban kitaab waraaq risaalo iyo dhambaal ilaa bikhatamin farati inuu ku yaalamay ama ilaa bikhaatimin kan dambe khaatimin la dhaha fiican bay wadaada waxay len wii eh, eh, la xidhe ee eh, wii ah, middan astaamka ahayd ee calaamadda ahayd ee nabiga calaamaddii nubuwad ahaydna khaatam waa in la yidhaahdo ka caalam min alcalaama sidaa caalam loo kordhabo laankiisa lanna waa calaama tadulu al cala allahi wacala alkhaaliq wacala alqaadir almukhtaric almubdic bay tusaysaa wixii marka istaam iyo mori ana waa in leedaha khaatim bay leeyihiin ka caalim kaaali isagaa hawsha samaynaya bismi ismi lfaacil oo kale ah labaduba la sheega adugu saa doontay ilaa bikhaatimin aw ilaa bikhaatamin fasaaa waa dhalaaliyo bimacnaa rasul la sal slam khaataman buu dhalaashaday manaa wuu amray wey nabiga so uma samaynin waa loo sameeyey lakin amarka maadaama u lahaa asagaa ficilkii loo tiriyey fasaaa rasuul lah khaataman ama khaatiman faratibuu samaystay xalqatuhu garaangirtiisu ay tahay wareegsan fidatun wanuqisha ama eh, ama waa naqasha fiihi laakin wanuqisha baa inay qoran saasana fiican baad moodaa wanuqisha fiihi nabigu wuxuu ku xardhay faraatigi muxamadu rasuulullah eh, baa lagu xardhay oo ninkii disaanicah baa ku xardhahaya wanuqisha fiihi waaa eh, lagu xardhay muxamedun rasuulullah xalqada waa birtan wareegsana dee farta qabanaysa xalqada looga jeedaa wa kaanat xalqatuhu fida fiday ahayd fasku marka wuxuu noqon karaa dhagax kaloo quruxsan wuxuu noqon karaa macdan kale wuxuu noqon karaa fido wuxuu noqon karaa dhala la qurxiyey waa faska waa aragteen birti wareegsan ba haddana wax kale dhexda lagaga sameeya xadaثna isxaaq بn mansur alkawsaj qala xadaثna sacيid ibn caamir wاlxajaaj ibn minhaal can hamaam ibn yaxya can ibni jurayjin an can الzuhriyi can anasin radi allahu taعala canhu ana nab sal slam kana ida dakla اlkhalaa nabigu markuu musqusha galo ama uu doono inuu galaa loo jeeda ida araada dukhuul اlkhalaa mar hadduu gashay hadda meel aad wax ku siibtaba ma lehe nazaca khaatamahu faraatigiisuu siibi jiray xadiidkani waa xadiid macluula cinda ahli lcilmi waana xadiid daciif ah tirmidi isagu iyo alimaam lmundiri iyo xaakim iyo dahabi iyo ibnu daqiilciid xadiidka way xoojiyaan laakiin alimaam abu dawuud wuxuu hi waa xadiid munkar ah fii sunanihi ama alimaam الnasaa wuxuu hi waa xadiid gayru maxfuud ah xufaaduna qadiyadaas aad bay u qaba dhigeen waxaa lagu eedeeyaa inuu hamaam ibnu yaxya alcawdi uu xadiidka ku khaldamay oo laba xadiid isku khalday baa adugu la sheegaa bal wuu riday waasita bayna ibni jurayj wa bayna الzuhri wa can ibni jurayjin can الzuhri ba hadda inoo qorane can ibni jurayjin can ziyaad ibnu sacdin an ibni can الzuhriy sidaas buu xadiidku caan ku yahay hamaam ibnu yaxya haba noqdo min rijaali shaykhayn lakin riwaayatu can ibni jurayj lam yaxtaja biha lam yaxtaja biha waa hawlihi aan soo sheegnay ibnu juraj gooni bay wax wariyaan zuhri gooni bay wax qaataan hamaam gooni wa ka wariyaan laakiin riwaayatu hamaam ibnu yaxya can ibni jurayj bukhaari muslim ma ma xujaystaan sidaa darteed baa marka ay daciifo u tahay ibnu juraj markuu joogay wadankiisiiyo dhulkuu joogay markuu joogay xifdigiisu waa badnaa muraaj usuul buu lahaa u muraajacayn jiray laakiin waa dambe uu safroo basro tagay ayuu axaadiis badan yeedhiyey maa rawaahu waamla fi lbasra khalal baa ku jiro dacfi badan baa lagu sheegaa oo riwaayad badan baa la duraa xadiidkana min dalika albaab wey xaafid ibn xajar hamaamna wuu difaacay oo wuxuu ku difaacay mutaabacaad badan in ay jiraan ibnu jurayjna waa difaacay zuhrina waa difaacay kadib wuxuu ku gebagabiyey xadiidku ciladiisu inay tahay cancanat ibnu jurayj tadliis ah mudlis tadliis lagu sheego ayaa marka cabdilmalik bn abdilaiz magaciisa mujaj waad garanaysaan bay la tahay marka xadiidku eh, ala yati xaal siday sheegeen xaafid eh, annasaa-i abi daawud iyo ibn xajar iyo mxuu ahay sheekh albani keyrkoodba ayaa xoog badan xadiidkuna waa xadiid daciifa weeye nukadku aad ugaga hadla xaafid ibn xajar annukad calaa muqadamat ibn salax mujalladka labaad ee boga lix boqol toddobaatan iyo toddoba buu aad ugaga hadla qadiyadda ku faahfaashay asaga alla alla muraajiceeyo xadiidku marka ma sugno axkaamtu marka laga qaatee ah dikriga iyo ilaahay asmaadiisa iyo asmaada rasuulka iyo qur-aanka wixii dikri mucadam ah musqule lama geli karo adilo kalea loo daliishano in la ixtiraamo kitaabka ilaahay oo asmaada ilahay la ixtiraamo oo magaca mucadamka la ixtiraamo oo musqul waa meel baas oo dhib lala galay iyo adaa laskaga reebe meel xurmame in loo xurmeeyo adilo kaleoo caam ah ayaa ku filan laakiin xadiidkani isagoo ma sugno xadaثna isxaaq bn mansur alkawsaj qala xadaثna cabdالlahi bn mayr alhamdani qala xadaثna cubayd الlahi bn cmar alcumari can naafic can ibni cumara qaala itakada rasuul الlah rasuulka ilaahi wuxuu samaystoo yeeshay khaataman faraati oo min wariqin fida laga sameeyey fakana fii yadihi gacantiisu ku jiray faraatigaasi oo nabiga haysan jiro o isticmaali jiray uma kana fii yadi abi bakr abu bakr gacantiisa waagi dambe tago abu bakr baa marka isaguna qaatay wayadi cumar cumar khilaafadiisina cumar baa marka faraatiga wadan jiray uma kaana fii yadi cumaan gacanta cumaan buu waagi dambe ku dambeeyey xataa waqaca ilaa uu ku dhacay faraatiga fii biri arisa ceelkii aris arisku asalkiisu waa ninka allaaxa ah luqada aris waa alfallaax fa inamaa calayka ismu larisiyiin ay alfallaaxiin qolyaha zaraacinta berleyda la asalkiisu ariskuna marka waa nin fallaax yahuudi ahaa oo deganaa madiina deganaa ayaa ceelka laga iibiyey asalkiisa oo muslimiinta ka iibsadeen marka magaciibu ceelku iska watay bir arisa naqshuhu waxaa lagu xardhay wuxuu ahaa maxamedun rasuul llah cumaan baa yaa ahaa ceelka ninkii iibiyey nimanna waxay dhaheen ma ansaar kalaa iibiyey cumaan bir ruma ayuu isagu iibiyey si kastaba noqotay ceelka cumaan dul fadhiya oo hawl ku dul haysto inuu qabta rabaa wuxuu u dhiibay saxaabi mucayqib la odhan jiray oo min ahli badrin ahaa raggii xabasho u jiradan ahaa qiimo badnaa buu u dhiibay laaciddu isu laaceen buu dhexdooda ka fakaday saxaabiga kale oo gacanta la soo gaaray buu cumaan sii daayey faraatigii laba fur dhexdoodu ka baxay marka ceelkiiba ku dhacay ceelkii waa la harqiyey waa la waday waa la baaray faraatigii waa la waayay waa laga samray xataa waqaca ilaa uu ku dhacay fii biri arisa ceelkii aris ilaa ku dhacay naqshuhu xararkii sufaha ku yaalay faraatiga ay kala qadanayeen maxamed wa rasuulullah saxaabadu marka tabaruq bay u kala qadanayeen oo abubakar iyo cumar iyo cumaanba waa barakaysan jireen ille waa aaaartii nabiga sal l slam laakiin waxba tiin bara ma aysan ka dhigin leanna ayago rasuul ma ahe umaraa lmuminiin iyo khulafo wey waxba ma aysan ku tiinbarayn jirin laakiin way way isticmaali jireen <clears throat> maalinkaa uu ceelku faraatiga ku dhacay ayay cumaan waxaa ku bilowday qulqulotooyin iyo dawladiisii muran ku yimid sanadkii lixaad ee khilaafadiisa ama toddobaad buu ahaabaa culimadu ay u badan yihiin intii ka horreysay abubakar intuu faraatiga haystay khilaafadiisu muntadima ahayd waana lasraacsanaa bal halgan murtadiin baa lagu jiray khilaafadii cumarna haddee warkeeda waad haysaan toddobadii sano ee u horreysay khilaafadii cumaanna hawshu waa toosnayd maalinkii faraatiga nebi maxamed cumaan uu waayey yaa lagu bilowday culamada qaarkood waxay leeyihiin faraatiga nabi maxamed wuxuu shabahaa faraatigii nabiy llahi sulaymaan nabiy llahi sulaymaan faraatigiisi maalinkuu waaye ee la waayey baa mulkigiisana burburay oo la waayey tanna sidoo kaley noqotay maalinkaasaa khawaarij iyo ahlulfitan ku kaceen bal saxaaba waaweynoo yaa naqdiyey oo hadda ka hor aan naqdin jirin hawlaha cumaan ku bilowday marka xirziga ammaanbubu u ahaa faraatigu cumaan laakiin ilahay wuxuu qadaraha dee markuu rabo inuu dhaco asbaabtiisi baa la qadarhaya ayb baabu ma jaءa fi ana الnabiya sal lay slam kaana yatakhatamu fii yamiinihi wuxuu baabi wuxuu ku yimid nabigu inuu ku faraati xidhan jiray oo fargashiga gacanta midig gacanta midig gelin jiray labada arrimoodba inay gacanta midig iyo ta bidixda sugan yihiin oo ay banaan yihiin bay culama muslimiinta u badan yihiin labada inay banaan yihiin ayadu muran malaha bal mid karahaa ma jirto mid khilaaf alawlaana ma jirto kulli waa siman yihiin waa waa banaa waa min xayu tashriic wa tasanun waa laba siman wey kadib waxaa laga niqaashay kee fadli badan culama waxay dhahdeen midigtii in faraatiga lagu xidho ayaa fadli badan waa min baabi الziina wالtakriim wixii ziine iyo takriimna midigtaa iska leh halkaasay niman mareen nimanna waxay leeyihin wuxuu ziine ha noqdee haddana shaygii ziinada inuu baaqi ahaado raago oo uu yeesho mustaqbal baa la doonay gacanta midigna waa gacan wax lagu qabto lagu xogsado hawlo qabato wey faraadkii la gelina waa baaba ahaya waana dardiirmi oday dama inuu jawaaba halis ah bidixdaa iskale say isku waafaqdo takhatumkii iyo zinadii baqaageedii ay isku waafaqaan oo wax usoo hadhaan labadaa ra'yi baa la kala qabaa niman alafdalu wa atakhatum fi lyamiin bay dheheen nimanna waxay dhaheen alafdalu wa atakhatumu eh, fi lyasaar aw ishimaal eh, waxaanan shaki lahayn abubakar iyo uma eh, cumar iyo cuhmaan iyo inay saxaabada u badnaayeen attakhatumu fi lyasaar aaaarta waxaa aada u sardiya oo wakti ku baxshay alimaam abu jacfar aلطaxaawi fi kitaabi sharci macaani aaaar waxaad moodaa in e, uu ugu talagalay inuu sugo in bidixduba hawsha ay leedahay aaaar carabkawa iyo axaadiis buu daldalay ilaa aad ku siganba haddaad akrida kitaabka inaad dhihi bashow saxaabada kulligoodba gacanta bidix bay is yaqaaneen oo infaraadageshan jireen laakiin labada xaalaba way sugan tahay saxaabadu midigtana waa isticmaali jireen bidixna waa isticmaal nabiguna sidoo kale labaduba waa ka sugan tahay bal fi saxiix muslim xadiidu anas baa ku sugan anahu kaana yatakhatamu fi lyusra gacanta bidix inuu nabigu faraat waa laba marka arrimoo siman wey dhiba ma laha xadaثna mحamed بن سهل بن cskr البغdاdiي شhayku mسلم والنسائي والتirmidي شhayku mسلم والنسائي والتirmidي asagu waxaa deni asna محamed بن سهل oo shayku النسائي faqط ah ba asagu jira وcabdاللahi بن cabdالرحمن الdarimi abu محamed صaaxib الsuna waynu soo maray ila tahay waa shayku man cabdالlahi بن abdالرحman adarimi الdarimi yuu sheeku yahay ma maxaa loo aamus ya cabdالlahi بن abdiرحman الdarimi abu محamed صaaxib الsunan aw الmusnad intuu dadku sheek yahay berri baa laydinka raba berri baa laydinka rabaa ma haysaan weli qal abarana yaحya بn xasan اcambri qala xadaana sulayman bn belataymi an shariik bn cabdillahi bn abi namir waa nin saduq ah nin saduuqa weeye an ibrahim bn cabdillahi bn xunayni an abihi abihi cabd llahi xunayn an cali bn abi alibin radi allahu taعalى canh ana الnabiya salى اllahu alayh wali wasalam kaana yalbasu khaatamahu faraatigiisuu ku xidhan jiray fii yamiini gacanta midig buu ku xidhan jiray xadiidkan waxaa la infiraaday sulayman ibn bilal ataymi baa la infiraaday ruwaaduna waxay isku khilaafeen calaa shariik ibn cabdillahi bn abnimr khilaaf badan baa ka jira saa darteed bacdu ahlicilm xadiidka weeraraan daciifiyaan sida laakiin raajixa inuu sugan yahay weeye xadaana moxamed bnu yaxya qala xadaana axmed bnu salix almisri qala xadaana cabdullah bn wahb almisri can sulayman bn bilaal eh, ibni bilaal ataymi can shariik bn cabdillahi bn abi namr eh, almadani naxwahu xadiidkaas oo kale ayuu noo tabiyey marka eh, ikhtilaafu lmatnina waa jiraa ikhtilaafu sanadna waa la tilmaamay daara qudni mooda xadiidka inuu cilaynhayo waqti dheer buu ku bixiyey cilalkiisa mujaladka saddexaad sabxadaha siddeetan iyo shan ilaa siddeetan iyo lix ragga marka daciifiye buu ku jiraa isagu laakiin inuu sugan yahay baa xoog badan xadaana axmed ibn manic albagawi abu jacfar qaala xadaana yaziid ibn haruun alwasiti can xamaad ibn salma albasri qaala ra'aytu bna abi raafic baan arkay cabdiraxmaan baa magaciisa lahadaa wiilka ibn abi raafic ah raaytu waxaan arkay ibna abi raaficin wahuwa cabdiraxmaan ibn abi raafic yatakhatamu asagoo ku faraatiyeysanhaya ama fargashiga gelinhaya fii yamiinihi gacanta midig fasa'altuhu can dalika arrinkaasaan weydiiyo faraatiga maxaad gacanta ugu qaadataa faqaala wuxuu yii ku jawaabay ra'aytu cabdllahi bna jacfar baan arkay cabdllahi bna jacfar abi aalib weeye yatakhatamu asagoo ku fargashin ku faratiyaysanaya farta ku xidhanaya fargashiga ku xidhanaya fii yamiini gacanta midig wa qaala cabdullahi bna jacfar wuxuu yidhi kaana rasuulu llahi yatakhatamu fii yamiinihi aniguna waxaan gacanta midig faratiga ugu xidhaa nabigaa sidaa yeeri jiro nabigaan ku dayanhayaa xadiidkan dambe ayaa ka hore ka xoog badan saa darteed ba alimaam albukhaari uu dhihi jiray asaxu xadiidin fi takhatumi fi lyamiin waa xadiidkan cabdullahi bn jacfar iyo xadiid iman doono marka salt ibn cabdillah uu warin doono gaari doono xadaana yaxya bn musa albalki qala xadaana cabdullahi bn numayr qala xadaana ibrahim ibn اlfadl almadani matruk اlxadiid can cabdillahi bn moxamed bn caqiil saduq xasan اxadiid wa fiihi liin fii xifdihi liin can cabdillahi bn jacfar ibn abi aalib ana الnabiya salى اllahu alayh ali wasalam kana yatakhatamu fii yamiinih nabigu wuxuu ku fargashiyeysan jira oo faraatiga ku xidhan jiray gacanta midig sanadkan isago dacfi baa ku jira hada waa bal waa daciifun jiddan laakiin xadiidkii horen soo maray ayaa sanadkiisu fiicina dariiqii hore aan ujeedin isla xadiidkii cabdullahi bn jacfar weeye dariiqii horaa ka xoog badan dariiqani ibrahim fadl almaqzumi almadani waa matruuk lxadiid cabdullahi bn moxamed bn caqiilla rag baa daciifiyay xadiidkiisa laakiin inuu saduuq iyo xasan xadiid yahay eh, ayaa loo eeyaa xoog badan baad moodaa qaala xadaana abulkhaaab ziyaad ibnu yaxya bnu xasaan shaykhu ljamaca min shuyuukh ljamaca weeye ninkan abulkhaaab ah qaala xadaana cabdullahi bnu maymuun alqadaax matruku lxadiid nin daciif jiddan ah weeye can jacfar ibni moxamed jacfar asaadiq ninkii loo yaqaane weeye jacfar asaadiq an abihi aabihi maxamed bn cali abaqir maxamed albaqir saadiq waxaa loogu bixiyey lisidqihi waracihi wa cilmihi wa baa loogu bixiyey jacfar asaadiq nin aada run badan ilahay u run sheego aha diinkiisana ka run sheego qiimo badan oo min ali beyti rasuuli lah ad la garanayo caana jacfar asaadiq can abihi aabihi maxamed bn cali baa layadaa cali waa zayn lcaabidiin cali waa zayn lcaabidiin caligaas waa ina xusein xusein de waa saxaabigaad garanaysane faaduma dhashay xuseyna waa ina cali qoyskaas wey waa jacfar ibn moxamed ibn cali ibn xusein ibn cali ibn abi alib reerkaas wey garanaysaa can jabir bn cabdillahi alansaari ana nabi sal lay slam kaana yatakhatamu fii yamiinihi nabigu wuxuu ku faraati gashan jiray ama faraatiga ku xidhan jiray gacanta midig sanadkana dacfi baa ku jira xadiidka jaabir isagu waa daciif min sanad laakiin matnigu macnihii hora yuu xambaarsan yahay xadaanaa moxamed bn xumayd araazi sheikhu man ah. محمد حميد الرازي ضعيف جدا حافظ ضعيف كيف يكون شيخ الجماعة لا يمكن أن يكون شيخ الجماعة وشيخ ابن ماجه iyo iyo تrmidي yaa kale labadaa nin baan filaya inay wax ka wariyaan dib ha loo firiyo shuyuخ الجamاعة ma noqon karo nin ضaciif ah laa yakunu شheikh الجamاعة qala xadaثna jrيr بن xaazim عan mحamed بن isحaaq بن yasaar صاxib الmagازي can salt ibn cabdilaahi bn nawfal ibn اxaari ibn cabdilmualib waa maqbul bimacnaa laym xadii ma lam yutaabic waana daciif ah salt ibn cabdillahi bn nawfal ibn xaari ibn cabdilmualib alhashimi waa nin daciif ah ibn isxaaqna waa cancanayay sanadka maxamed isxaaq ibn yasaar saaxib almaazi wasiyar sirat ibn isxaaq ninkii loo yaqaana ad taqaaneen weeye asagoo waa nin iqa sida raajixa ama saduuqa cala aqali taqdiir laakiin waa mudallis wayursul kaiira cantiisuna marka dhib bay keenaysa qaala wuxuu ihi salt ibn cabdillaah kaana ibnu cabaas ibnu cabaas wuxuu ahaa yatakhatamu kii ku faraatiyaysta fii yamiini gacanta midig walaa ikaaluhu u malayn mahay hamsada in la kasriya yaa afsaxa inkastoo qiyaasku uu fadxiga yahay ayib walaa ikaaluhu ay walaa adunuhu weeye ikaaluhu adunuhu bay la macno tahay mana filahaya buu ihi qaailku saa odhanhaya marka waa salt ibn cabdillaah ilaa qaala inuu cabdullah yidhi mooye ibnu cabaas kaana rasuul lah sal slam yatakhatamu fii yamiinihi ayb ibn cabaas in faratiga uu gacanta midig ku xidhan jiray ayadu muranba kama qabo waan huba laakiin waxaan filahayaa bur inuu yidhi nabi maxamed baa sidoo kale faratiga gacanta midig ku qadan jiray ayb alimaam tirmidi fi jaamicihi xadiidka raqam kun toddoba boqol afartan iyo laba wuxuu soo guuriyey ana albukaari xasana hada alxadiid xasanahu bukaari baa xadiidkan taxsiiniyey taxsiinkaa marka wuxuu noqonayaa eh, bishawaahid eh, ariiqi hore an soo maray ayaa de xadiidka hore xadidka abdillahi bnu jacfar iyo baa ku filan kii caliy iyo baa ku filan oo marka uu ku xoojinaya waxaa kaloo dhici karta in bukhaari u arka salt bn cabdillaah eh, in xadiidkiisa la taxsiiniyo isagoo eh, taabici ah oo dabaqadiisuna ay sarrayso xadiidkana ka waranhaya can qaraabatihi buu ka waranhaya ilma adeertii buu ka waranhaya ibn cabbaasi raggaasuu ka waranhaya ama adeerayaashi marka in layska fududaysto ayaa dhici karta ninka muxaqiqa wuxuu leeya xadiidkani waxaa la infiraaday salt baa la infiraaday labana mutaabacaynin saasuu le ninka muxaqiqa saxna ma aha waa la mutaabiceeyo abu xaasim ayaa mutaabiceeyey cinda bni cadiy fi kaamilihi wa abu shaykh alasbahani fi akhlaaqi rasuuli sal l sl fi akhlaqi nabiy laakiin sanadka daciif ah sidoo kale waxaa muta cikrima ayaa mutaabiciyey cinda abi shaykh fi akhlaaqi nabiy wa aadaabih asna bisanad daciif mutaabacadku way jiraan laakiin mutaabaca aan sugnayn ayaa jirta inuu dhaha yaa haboon laakiin lam yutaabac saa sax ma aha xadaثna mحamed بn abi cmar alcadani qala xadaثna sufyaan bn cuyayna waa inaga soo maray maxamed bn abi cumar alcadani in cidaan ibnu cuyayna intaba inu waxba ka warininba lannahu laazama bna cuyaynata fi akara min tamaata cashara sana can ayub bni muusa waa ayub bni muusa wuxuu la mid yahay cuqba muusa bni cuqba iyay aqraan ahaayeen waa nin hiqo imaama wey can naafic ibni cumar can ibni cumar ana nabi sal ly slam itakada khaataman nabigu faraati yeeshay oo min fidatin fida laga sameeyey wa jacala fasahu faskiisina wuxuu ka yeelay mimaa yeli midka xiguu ka dhigay kafahu sacabkiisa baabacada faraatuga inagu markaan gashano faska kor baynu soo marinaa soomaalida dee waa lagu xarooda inu dhalaalaa la rabaa laakiin nabigu faska guduhuba marin jirayba birtuu wareejin xagga guduhuba geynayaa faska ayb idan waa jamci bayn atakhatum oo sacaado wanaagsan ahayd iyo zinadan iyo waxaan bilici dadka la tusay in la qariyaba inagu waxaan rabnaa ila waxa dhan ba looga dan waa alaabta meesha ku dhegjanaya waxaan weeye bannaankaynu keenayna inagu guduhu baabacadu gelin jiray guduhu gelin jiray intuu wareejiyo wajacala wuxuu ka yeelay fasahu faskiisi mimaa yeli eh, wa eh, kuxigu ka dhigay ama xiga kafahu baabacdiisa bain kafka u wareejiya aahir kaf kamuusan dhigin wey riwaayaad kalena way jiraan oo nabigu daahir kaf mararka qaarkood u keeni jiray laakiin inta badan xaggaas u leexin jiray in dadku ku mashquulaan ama firfiriyaan ama buu nabigu diidan yahayba sidiisuba hawsha u dareensiiyo wanaqasha fiih wuxuu ku xardhay oo ku qurxiyey muamada eh, eh, muxamadan rasuulallah buu ku ku xardhay wanaha wuxuuna nabigu diiday ummada ka reebay an yanqusha axadun axad inuu ku xardho faraatigiisa alayhi alى mحamed bmaعnaa an yanqusha axadu alayhi ala smi mحamed wy in magaciisao kale lagu qoro ayuu nabigu diiday ima dadku inay faraatiga xar usm nabigu ma diidano maxamed rasul anu hawsheedu hawlaan wax ku tiin waana hibe ilaahay isiiye weeye oo iyo xil ari rabbi igu wareejiyey idinku hawshaasaa gelina wanaha an yunq an yanqusha axadu alayhi ay calaa khaatamihina wadaaddaa yidhi binaqshin ka naqshi rasuulilah oo maxamedun rasuullahi ah wahwa faraatigan dambe maxamedun rasuullah uu ku qoraa alladii midka way saqata ka dhacay min mucayqiib saxaabigaa ka fakaday fii bir fii bir arisala kaga dhacay haddaynu soo maray saxaabigaa cumaan isku dhiibay ayuu kaga fakaday bacdu riwaayadna waxay sheegaan saxaabigaas oo mucayqiibo waday oo faraatiga han jiray ayaa isagoo ceelka ka dhaaminayuu kaga dhacay laakiin inay isu dhiibeen baa riwaayadku ay u badan yihiin xadaanaa qutaybat bnu saciid eh, <clears throat> waxaa culamada qaarkood ka qaateen xadiidkan eh, in magacaada lagu faraataysan karo eh, lagu xadhi kara faratig magacad ku qoranaysaa rag badan baana sidaa samayn jiray cabdilmalik iyo jamaaca min ahli lcilmi ayaguna waa sameeyeen marka inaad magacaada ku qorato hadhow si aad markuu faka lagugu soo helo ayib ama waxa aad tiimbara ka dhigaysa eed wax ku tiimbara aad meeshan ka dhigtood marna aad timra ka dhigin aad xidhato intuba inay banaan tahay oo wax maanica uusan jirin bay ka qaateen xadiidka xadaana qutaybat bnu saciid qala xadaana xaatim ibnu ismaaciil abu ismaaciil almadani can jacfar ibni muxamed waa wadaadka hadda aan soo maray jacfar asaadiq can abihi abi moxamed ibn caliy albaqir qaala kana alxasanu wاlxusein xasan iyo xusein ibna aliy ibna caliy bn abi aalib yatakhatamaani kuwa ku faraati xidhay ahaayeen fii yasaarihimaa gacanta bidiix bay faraatiga ku xidhan jireen labada gacmoodba inay bannaan yihiinna waa inaga soo maray culumadu ay saas caddeeyeen laakiin waxaa laisku hayaa farteen mudan in lagu xidho nabigu wuxuu faraati ku xidhan jiray inta la farta bidix farta faryarada faryaradaas ama tan faryarada midig ama faryarada bidix oo gacmeed ayuu gashan jiray fardhaxada faadumadana inuu gashan jiray baa la sheegay faadumada tan inagu la yihahdo mxuaha binsarka tan khinsar ba le tana binsar ba le tana wusta tana waa sabaabadi ama musabaxadi kana ibhaan baa la marka tan inagu aan dhihi jiray faaduma la yihahdo faryaro iyo faadumo iyo fardhaxo iyo farmurugsato iyo iyo suul ama suul gomashna qolyaha ku dara ma aqaano gomash waxay ugu bixiyeen adugu fartaanu labadan farood un la hayaa labadan farood baa bal axaadiis baa ku timid fardhaxada inaan faraati lagu xidhanin faraati nahyi khaasaa ku yimid calaa kalaamin fii hubuutihi Eh, eh, sabaabaduna iyadu lamama ogolaba sideeduba labadan marka iyagu in laga daayo labadan yararka ah ee isku xigta lagu xidhaa loo badan yahay xadiidkuna tilmaameen kaana yatahatamaani waxay ku faraati xidhan jireen fii yasaarihimaa gacantooda bidix alimaam tirmidi wuxuu ihi fi jaamici xadidka markuu ka hadlaya xadiidun xasan xadiidun saxiixun buri wuu saxiixiyey culamana waxay leeyihiin waa mursal mursal weeye oo maxaa jira eh, maxamed ibn cali albaqir labadiisa awog waxba kamuusan maqal xasan iyo xuseen waa awogiyaashi maxamed ibn cali ibn xusein wey marka xuseen baa awogii ah xasanna hadda waa aabbihi waalka waa awow labaad isaguna awowbu unoqon haya marka xasan inuusan soo gaadhin noolba usan kusoo gaahin iyadu waa waa hubaala wey laakiin xuseen bay soo yuu soo gaahay noola kusoo gaadhay waxaan loo badan inuusan waxba ka maqal marka nimanna waxay leeyihin samaac buu ku leeyahay iyo riwaayo iyo ruyu ku leeyahay nimanna way diideen marka haddii ariiqa jumhuurta la maro xadiidku marka inqiaac baa galay inqiaac ayaa galay markaa mursal buu noqonaya ama tirmid asaga wuxuu u arkaa iyo jamaaca min alxufaad wiilashan aabayaalku xadidka ka waranhayaan waa riwaayatu ahli beyt can aabaa'ihim inqiaaca noocan oo kale ana waxba laguma cileeyo halkaasu isagu taagay xadidka marka wuu feermay wuxu wa xadiid saxiixa xadaana cabdulahi bn cabdiraxmaan addarim abu muxamed qaala xadaanaa in intaan u dambaysiiyey ahay tartiibka faniga wuxuu keenhaya xadiidkan xasan iyo xuseen in faraatiga ay gacanta bidix ku xidhan jireen in baabka u dambaysiiye ahay oo axaadiitan kale ee midigta sheegaysa uu sardiyo kadibna xadiidka u dambaysiiyo laakiin hadda dhextaal buu ka dhigay isagoo kasoo hadlay altakhatmu fi lyamiin wuxuu dhex geliyey altakhatumu fi lyasaar haddana wuxuu u laabtay atakhatum fi lyamiin marka tartiibka faniga taasuu keeni lahaa waxaa laga yaba inay tahay ikhtilaaf nusak ama saniic mxuu ahayey anusakh wاruwaad xadaana cabdالرaحman cafwan cabdالlah بn cabdiرaحman الdarimi qaala xadaana moxamed بn ciisa wahuwa bn طabac طabac waa ninka birta shiila ee faraatiyaha sameeya iyo qalimo qalinka sameeya ayaa طabac asagsi la yihahda qaala wuxu uhi xadaana cabaad bn اcawaam waa nin iqo imaama ila anahu اkhtalطa fi akhiri cumrihi labtarkiisa <clears throat> waxaan ujeedaa cafwan cabad bn cawan nin iqa ila anahu rawaa can saciid bn abi caruba bacda اkhtilaaطihi can saciid bn abi carubata ahbat الnaasi fi qataada ba la waa min ahbat الnaasi fi qataada lakin qataada tagayara aw اkhtalطa fi akhiri cumrihi cabaad ibnu cawaamna waa miman rawaa bacd الاkhtilaaط marka xadidkiisu waa ضaciif can qataada bni dacaamat الsadusi can anas bni malik radi allahu tacaala canhu ana nabiya anahu sal slam kaana yatakatamu fii yamiinihi anas laftirkiisu anahu sal slam anas baa xadidka warinaya xadikiisa hore oo la macno yahay anahu ee nabigu ujeedaa ma asaga anas ah anahu suubanu sal slam kaana yatakatamu fii yamiinihi xadiidka anas waa macluul xadidka hadda aynu hayno ciladiisuna waynu tilmaanay cabaan bnu cawaam alasadi samica min bni abi carubata bacda ikhtilaaihi sidoo kale xufaadu gooni bay u wereereenba waxay dhahdaan eh, cabaad bnu cawaam alsadi fii riwaayatihi can saciid bn abi caruba waa muarib xadiid gooni baa loo weeraraa marka gabagabadu cabaad ibnu cawaam waa aciifun fi saciid aciifun fi saciid ibn abi caruba mar hadday sidaa tahay riwaayada muslim eh, min xadiidi xamaad bnu slma can haabit ibn aslm albulani can anasi ana nabiy sal kana yatakhatamu fi lyusra baa maxfuud ah xadiidka ana saasuu maxfuud ku yahay marbaatu ariiqan ku imanayo saa darteed bu alimaam abu cawaana mustakhrajkiisa calaa saxiix muslim wuxuu leeyahay xadiidka anas ee maxfuudka waa midkan atakhatum fi lyasaar ah saasuu isagu maraa qaala abu ciisa atirmidi hada xadiiun ariib waa xadiid ariiba bu uri bimacnaa hadda wuxuu ujeeda ariib waa daciif laa nacrifuhu min xadiidi saciid ibn abi carubata can qataada can anasin can nabiyi naxwa hada ila min hada lwaj ariib wuxuu ujeedaa daciif waxaa kaloo dhici karta inuu ujeeda alaraaba nisbiya algharaaba annisbiya wayna soo maray lianna xadiidku anas buu maxfuud buu ka yahay oo duruq kalu leeyahay laakiin ariiqan qataade qataada maraya ee min ariiqi saciid nabi caruuba ah ee sheegaya nabiga gacanta midifaraadka ku xidhan jiray waxaa la infiraaday weeye cabaad ibnu cawaan baa la infiraaday marka waa tafarud nisbi ah wey lana atafarud nasb waxaan isku oga waa maa lam yaqac fi asli isnaad fi asli isnaad tafarudku maka ma dhicin fi asli isnaad ma dhicin ee wuxuu dhacay fi abaqat atbaaci taabiciin wa atbaacihim buu dhacay laa nacrifuhu ma naqaan buu min xay xagga riwaaya ahaan min xadiidi saciid nabi carubata can qataadata can anasin naxwa haada kan oo kale oo yamiin sheegahayo ila min hada lwaj wejigan oo cabaad bn cawaan baan ka haynaabo wa rawaa bacdu asxaabi qataada qataada ardadiisii baa xadiidka wariya barhkood siduu saciidba u wariyey can qataadai ka wariyay can anasin can nabiyi anahu kaana yatakhatamu fii yasaarihi hada huwa sawa wuxuu i imaamku lakin wahwa xadiiun laa yasixu aydan xadiidkan anas ee takhatum filyamiin sheegana waa daciif ka anas ee sheegaya atakhatum filyasaarna waa daciif labadu wuu israacay wahuwa xadiiun laa yasixu ayda laakin alimaamu muslim ayaa saxiixiyo faniga tirmida kaga xoog badan iyo abu cawaana oo saxiixiisana ku wariyey labadaba saxiixa ku keeneen waxay leeyihiin sida raajixa ah waa riwaayatu xamaad bnu slma can haabit bn aslam albunani can anasin ana الnabiya salى اllahu alayhi wali wasalam kana yatakatamu fi lyad اlyusra sidoo kale abu cawaan asagu wuxuu cileeyey siduu tirmidi u cileeyey xadiidkana wuu cileeyey kan yamiinka sheegahaya lakiin muslim wuxuu ku gaabsaday asagu inuu saxiixiyo riwaayat اlyasaar buu ku gaabsaday xadaثna mحamed بن cubayd almuxaaribi waa sheiku abu dawuud والنasائي والtirmidi qala xadaثna cabdالعaزيز bn abi ibn abi xaazim can musa bni cuqba musa bni cuqba waa saaxib اlmagaazi nin waa ragga aada siirada nabi maxamed iyo maqaazida looga wariyo wey musa bni cuqba waliba isagaa ka xoog badan maxamed isxaaq can naafic can ibni cumar qaala itakada rasuul الlah rasuulka ilaahay baa yeeshoo samaystay khaataman faraati buu samaystay min dahabin dahab buu ka samaystay intuu dahabku xalaasha ahay aan la xaaraam yeelin ee iska banaanaa fa kaana yalbasahu yalbasuhu waa xidhan jiray fii yamiini gacanta midig buu ku xidhan jiray faittakhada annaasu dadkiibaa iyaguna samaysto yeeshay khawaatiima waa jamcu khaatam khawaatim in la yahana sawaabku iyo asalku yahay laakiin ya-du lilishbaaci u timaada khawaatiima ya-du ina maziidad lilishbaac walaysa min asl kalima walaa mxuu ah min alwasni siiqadana asalku ma laha asaaratan khaatam khawaatim in lagu jamciyay ahayd fatakada annaasu dadkii baa samaystay khawaatima iyo khawaatiima bay samaysteen faraatiyaal oo min dahabin ah fargashiyaal fara badanoo dahab bay ka samaysteen fataraxuu rasuulula rasulka baa xooray marka faraatigiisi dahabkaaba iska bixiy ba iska tuuray wa qaala wuxuuna yidhi laa albasuhu abadan weligay oo khawaatiimahum fargashigoodii markaa iyaguna xooreen nabiga ku daydeen culamadu waxay leeyihin waxaa isku beegmay xilligaa nabigu uu tuurahayo iyo taxriimkii yimid ee ilaahay xarimay dahabka in raggu isticmaalaan wixii lababaa isku beegmay laakiin waxay culmadu leeyihin nabigu markuu arkay inuu baalku quruxsan yahay dadkuna ay danaynhayaan hawlo adduunna uu yahay uu nabigu iska dhiga iska xooray bacdahana ilaahay baaba xarimay xukm sharci ahaan marka ragga looma oga dahab inay qaataan ibn xazam iyo bacdu salaf baa laga soo guuriyaa dahabka waaweyn baa xaaraana mooye wixii faraati oo kale ah rag waa u banaan yahay baa laga soo guuriyaa nimankaasna waxaa lagu baabi'iyey adilo badan oo de nasku ah masalada iyo ijmaac saabiq ayaa ka horeeyey marka qawluhum waa maxjuujun binusuusi saxiixati sariixa wa bilijmaaci asaabiq raggaa saxaabada ah marka iy rag taabicina loo tiiriya saxaaba badan looma tiiriya rag taabiciina loo tiiriya marka Eh, haddii ijmaca xataa uu sugnaan waayo oo la yidhaahdo sikaaru eh, asxaaba iyo kibaaru taabiciin ijmaacoodu waa soconaya casrigana ma inqiraadin la yidhahdo dhankaa laga wareero calaa khilaafin fi ictibaari inqiraad eh, ahlijma casri ahli nusuusta cadcad baa kugu filan inagu xariirii dahab intuu qaaday yh haadani xaraaman calaa dakuuri ummati xilun linaatiha liinaatihim labadan xariirta iyo dahabku xaaraan bay ka yihiin ragga labka ummadayda dumar iyo dumarkana waa xalaal bay u yihiin marka axaadiistaasaa ku filan baabama wuxuu nabigu hadda u tuuray dahabka ma ahayn litaxriimihi isagoo xaaraana nabigu ma xidhanin ee wuxuu u tuuray min baabi tarki ziina iyo dadku inay marka adduunyada isha raaciyaan buu nabigu diidanaa baabu maa jaaa fi sifati sayfi rasuulilah wuxuu baab yahay wuxuu ku yimi nabi maxamed seeftiisu qaabkay ahayd siday u ekayd xadaana maxamed bashaar bundar ilan qoryihii hubka nabiga laga warramahaya xadaana maxamed bashaar bundar shaykh ljamacati qaala xadaana wahab bnu jariir qaala adatani xadaana abi abihi jarir bnu xaasim can qataada can anasin qaala kaanat qabicatu sayfi rasuuli illah kaanat qabicatu sayfi rasuulilah seefta nebi maxamed gacan qabsigeedu qabiicadu waa meesha gacanta lagu qabto qabiicadu waa ka abiica min xayu lwasn waxaana loo jeedaa waa meesha gacanta lagu qabtay gacanta celisa toorida waa aragteen inaad waa birtii wax dilaysay ina waa daabka daabka marka la qabto halkan waaa meeshan daabka bir kalaa la geliya oo gacanta celisa oo geesa leh oo agga agga u taagan labada dhinac saan gacanta markaad wa ku dhufanaysa aysan usibqanin oy tooridu aysan ku dilin meel xakaba oo ku celisan waa in la helo xuseen kalaf wuxuu leeyahy maxamed maxamed arazi waa ah, sheiku aلtirmidi wa maaja wa abi weeyaan ehm, maxaad ka tirahdeen hawsha iyada ah maxamed ibn xumayd arazi waa sheiku abu daud watirmidi wa maaja ila sheikh ljamacati uya tiradeen sidaasaa sax aniga markii waxaan xusitay tirmidi iyo maaja abu ku jiraan filahaya qabiicadu marka taas wey qabiicadu waa daabka ama gacan qabsiga birta taagan ee celisa ee xagga naagtuurada lagu qurxiyo teeradu teeradu dee birtan astada ee shubka ah iyo daab gees inta badan laga dhigi jiray baa laga sameeya waa aragteen xaggan dabada ah iyo meesha toorida birteeda xigtaba bir maar ah oo midabkii ka duwan baa la geliyaa bir cad eh, mxuu ahay macdan ah ama maar baa la geliyaa ka duwan birtaa ka duwan ee daab ah gacanta celisa gacanta u ah kaab eh, caabinta u ah ee turida ka caabisa ayaa qabiicada la yidhahdaa anugu waa lagu af somaaliya ma aqaan haddi idinka idin taala laakiin muhimaddu inaan idin fahansiiyo wey waa maa calaa arfi maqbid sayfi eh, hawshan waxaa weeye gacantaa cuskanaysa lianlaa tanzaliqa cinda darbi iyo wlqitaal taasaa loo sameeya qabiicadu marka waa gacan celinta daabka birta la geliya gacanta celisa wey kaanat qabiicatu sayf rasuuli laah miya miyaa la fahmay waxa aan sheegahayo ya sheekh mahad ma haddaan la fahmay khayr wey kaanat qabiicatu sayf rasuuli lah gacan qabsiga seefta nabiga wuxuu ahaa min fidatin fidu ka samaysnaa oo intaasi marka seefta nabigu fidu geliyey xadiidkani waa xadiida lagu inkiray weeye alimaam jarir bn xaasim mima ankara lxufaadu ala jari bn xaazim way inkireen xadiidkani rafcigiisa ku inkireen inuu mursal yahay baa xadiidkan loo riwaayadan dambe iman doontae mursalada ah ayaa cinda alxufaadi maxfuuda ah riwaayadan marfuucada hadda aynu hayno ee can qataada can anasin cinda alxufaad waa munkara waa mima unkira calaa jari bn xaazim oo ragga inkiree diiday waxaa ka mid a alimaam daarimi waxaa ka mid a nasaa-i waxaa ka mid a bayhaqi waxaa ka mid a axmed bn xambal waxaa ka mid a cuqayli waxaa ka mid ah abu daawud asijistani e, saaxib sun abu xaatim araazi qadiyadda waxaan kusoo faahfaahinay jaamicu tirmidi kun lix boqol sagaashan iyo ko markaynu maraynay marka xadiidku rafcigiisu waa macluul waana munkar cinda alxufaad irsaalkiisaa saxiixa mursaluhu waa saxiix bay leeyihiin rafciguisuna ama wasligiisuna waa daciif cinda alxufaad saasaa loo badan yahay mag ayagu iska feermeeyo wax saxiixiya waa jiraan uu sheekh albani ka mid yahay ayib xadaثna mحamed bashاr bndar shekh اjamacati qala xadaثna mucaad ibnu hishaam qaala xadaثanii abi rag waaweyn oo xufaada hadday xadiid xukumaan oy dhahaan xadiidkan waa mima unkira calى fulan oo isku raacaan rag noocaasa in mutaahiriintu hawshaasi ay farageliyaan munaasab ma aha ninkii oolahan raggii xoolahan dhaqan jiray ee usuusha ruwaadda dabageli jiray ee faniga usoo googo-ay in loo daayo looga dame fanigaana yaa ku fiican hawlaha noocaas oo kale ah waliba laasiyam markay raggu ay yihiin rag waaweyn oo sida eh, mxuu ahaay axmed xambal iyo nasaa- iyo darimi iyo cuqayli iyo abu dawud iyo nasa- mxuu ahaay eh, bayhaqi abu xatim arazi marka laftirkiis tilmid wuu tilmaamay markaan jaamica marayna wuxuu leey wuu tilmaamay in riwaayadaas ay far gudan tahay wuu tilmaamay ayib wuxuuna xoojiyey riwaayada mursalada ay hadda aynu mari doonno xadaana maxamed bashaar mundar shekh ljamacati qala xadana mucaad bnu hishaam qala xadaanii abi abihi waa hishaam bn cabd illah can qataada bn dacmat sadusi can saciid ibn abi اlxasan albasri waa xasan albasri walaalkii wey ninkan saciid ibn abi xasan iyo xasan ibn abi xasan wey xasan ibn abi xasan albasri iyo saciid ibn abi xasan albasri waa lamina walaala ah weeye labadoodana gabadh khayre la odhan jiray umu salama ay xoreysay baa dhashay ayib saciid ibn abi xasan iyo xasan xasan baa aqoon badan lakiin ninka laftukiisu waa nin imaama oo iqa ah weeye qaala wuxuu yihi saciid kaanat qadicatu sayfi rasuuli lah gacan qabsiga seebta nabi maxamed wuxuu ahaa min fidatin waa mursal xadii mursalo xasana weeye ragga meesha lagu sheegay nin uun markaa ka tabar liita saciid kuma jiro intooda kale rag waaweyn oo xufaada weeye saciid ibn abi xasan albasri baa nin saduuq oo xasan xadiid ah min fidatin fida laga samey marka almursalu saxiix xadiidka mursal weeye oo saciid ibn abi xasan waa min awsaat taabiciin weeyaan bal walaysa min kibaarihim marka waa mursal xadiidkii hore ee mawsuulka ama marfuuc ahaana waa m munkar ama ayru maxfuud cinda ahli xadii ayib laakiin aaaar badan baa ku timid macnaha asaga ah aaaar badan baa macnaha ku timid oo marka xoojinaysa xadaana abu jacfar laakiin xadiidka lagu xukumay nakaarada asagoo soo kabsan maayo almunkaru waa munkaru daa'ima wa xadiidkan waa shaad haddaad tiraado ama munkar la yidhahdo ma kabsan shaadkuna ma kabmo munkarna ma soo kaco lannu shuduud haddaad xukuntay khaa w inuu khaa yahay shay gaf ahaana ee sax iskuma bedelo shay gafka ahaa haddaad munkar tiri yana waa khaa wey ninkana ku gafay waana khaa khaau laa yatagayar ilaa sawaabin wa saxiix waxa isbedela waxaa weeye waa khaa ijtihaadiga alkhaa ijtihaadi qad yatagayar ilaa ilaa sawaabin wa waxaa kuu muuqan kara shawaahid kale iyo adilo kale baa kuu muuqan karta iyo ninkii adleed keligiibaa la infiraado waa khaldan yahay hawshaani baad arki kartaa mutaabacaad iyo wax damba oo raacay xadaثana abu jacfar moxamed bn sudraan albasri magaciisa moxamed bn ibrahim baa la yihahda wadaadkan moxamed ibrahim bn sudraan albasri abu jacfar waa nin saduuqa xasan xadiid waa min shuyuukh الtirmidi wa abi dawud والنasai shaykh الtirmidi wa abi dawud والنasai qala xadaثana طalib ibn xujayr can hud ibn cabd الlah wahw bn cabdlahi bn sacdi an jadihi awowgiibuu ka waranhayaa liummihi awowgii hooyo ayuu xadiidka ka qaadanhayaa marka hud bn cabdillah waa nin majhuul ah nin majhuul aal ah xaafidka isago maqbul bu iska lakin majhuul aal buu ujeedaa ayb an jadihi liummihi qaala dakla rasuul rasuulka ilaahi baa soo galay makata markuu soo galay sal اllahu alayh ali wasalam ywma alfatxi maalinkii furashada sanadkii sideedaad maa ramadaan waad garanaysaani wa calaa sayfihi seefta nabi maxamedna waxaa ku yaalay oo marsanaa dahabun wa fida dahab iyo fida marsanaa qaala aalib wuxuu yidhi fasa'altuhu waxaan weydiiyey aalib ibnu xujayr baa odhanhaya fasa'altuhu waxaan weydiiyey huud ibnu cabdilaahi baan weydiinhayaa can ilfidati fidadu noocay ahayd halkay kaga taallay seeftaan idhi seefta ku taallay faqaala wuxuu yidhi huud kaanat qabiicatu sayfi fidatun kaanat qabiicatu sayfi fidatan ayib seefta gacan qabsidu ayaa fida ahaa alimaam tirmidi fi jaamic xadidkan waa wariyay bada sanad wuxuuna yihi waa gariib bimacnaa daciif sax weeyo xadidku waa xadid daciif ah dacfigu laba meel buu kaga imanhayaayo midna waa jahaalada ku jirta huud bn cabdillaah ibni sacad ku jirta midna waa nakarada matniga ah ee ah seebta nabi maxamed baa fida ay cafwan dahab marsanaa wax xadiid ah oo ku yimid nabi maxamed inuu seebtiisa uu mariyey dahab ma jiro waana munkar hawsha ayada ah sidaa darteed ba alimaam dahabi wuxuu yidhi ikru hada xadiiu munkar famaa calimna fii xilyati rasuuli اlahi dahaban tarjamada aalib buu ku yidhahdaa kitab miisan اctidaal fii tarjamada aalib bn xujayr laga fiiriyo wuxuu leeyahay seebta nebi maxamed laguma bilad biladayni ama laguma qurxini wax dahab la yihahdo nabigo fido iyo umboqon iyo margi baa lagu duubi jiray mooyeen hawl kale ma jirto xadiidku daciif weeye xadaanaa muxamed ninka awowga magaciisa masbada la yihahda can jadihi masbadatu waana awogii hooyo waa saxaabi asagu xadaanaa maxamed bn shujaac albaqdaadiy almarud albakindi waa abu cabdilah shaykhu الnasaa-i wtirmidi ninkan maxamed bn shujaac albaqdaadi ah waa shaykhu tirmidi wالnasaa-i nin kale isshabahaanoo maxamed ibn shujaac thalji la ninka asagu waa jahmi waqad kafarahu bacdu salaf saalix nin jahmi ahoo dhib badan weeye asaga oo qaadi ah ninkaas ninkan laakiin waa nin kale oo imaamu xaafid oo min shuyuukh الnasaa-i wtirmidi maxamed bn shujaac albaqdaadi almarud albakindi baa la yihahdaa abu cabdilah waa iq imaam ah qaala xadaanaa abu cubayda cabdulwaxid ibn wasil baa magaciisa la yidhaahdaa cabdulwaxid ibn wasil alxadaadu can cuثmaan ibni sacd albasri ضaciif can ibni siriin moxamed ibnu siriin abubakr qaala sanactu sayfii seeftaydii baan ku sameeyey calaa sayfi samrat bni jundub ay calaa shakli wa suurati samra bni jundub seeftayda waxaan u ekeysiiyey oon dhigaalka iyo qaabka ka dhigay seeftii samura ibni jundub oo kale wa zacama wuxuu sheegay wadakara wa qaalo bay la macno tahay waa zacamadii fii baabi taxqiiq ku imaan jirtay ee baabi muxuu ahay adani wa tuhma aan ahay aw اradi wazacama wuxuu sheegay wadakara samuratu wuxuu sheegay anahu sanaca sayfahu seeftiisu inuu samura ku sameeyey ibnu jundub calaa sayfi rasuulillah uga qiyaas qaatay ninkan ardayga wuxuu leeya ibnu siriin baa wuxuu leeyahay anugu seefteed waxaan ku qaabeeyey oon ku sargoosan u ekeeyey seeftii samura ibnu jundub samura ibnu jundubna seeftiisa wuxuu u qaab ekeeyey ku sargooyey seeftii nabi maxamed sala allahu alayh waali wasalam wa kaana seefta nabiguna wuxuu ahaa xanafiya seef loo aaneeyey ilaa bani xaniifata nisba ilaa bani xaniifa reer bani xaniifa seefaha qooriyo oo seefta yaqaano oo seefo balaayo a sameeyay ahaayeen waa haddii nisba ilaa bani xaniifa ama waa nisba ila alxaniif walxaniif huwa seef aan toosnayn lakin saa qalooda ahayd seefta marna waa la toosiya ayib midna waa caaltaagaa loo ya saasaa loo qaloociya xagasheedaa la weyneeyaa marka waa la jirdacaa marka wakaana xanafiyan e, ay maailan seef qaloocdo saa uqalocday ahayd e, seef toosan ma ahayn ama nisba ilaa bani xaniifa qolihii reer bani xaniifa muslim uu ka dhashay e, alkadaab uu ka dhashay seefahoodii bay u ekayd bimacnaa waa ka sayfin muhanadin nisba ila alhindi wa kaana seefku wuxuu ahaa seefki samro waa suuragal in laga dhigo waana miduu arkay hadda ibnu sirin ama seefti suubanaha sala allahu alayhi waali wasalam xadiidkani marka dacfiga ku jira sanadkiisa laakiin waa xasan inuu xasan yahay baa e, xoog badan sidaa darteed ba ay e, maxaa ninka cumaan bin saciid albasri un baa ku jira sanadka ninkaana e, <clears throat> wuxuu ka warramay hadda hawl uu arkay buu ka warramay hawl uu la kulmay ard seef uu arkay oo uu la kulmay buu ka warramaya saa darteed ba bacd alxufaad waxay leyin waa nin iqa xaafidun basriy iqat caiiz xadii xaakim baa yihi ibn cadi wuxuu ley xasan xadii abu nucaymna wuxuu hi waa basriy iqa nimanna way daciifiyaan oo xifdigiisay weeraraan xadiidka marka noocan oo kale waaqaca dhacday ee seef la arkay ku saabsan xaggana baabulaxkaam aan ahayn in la iska tasaahulo oo laska taxsiiniya niman badan maraan marka rag baa sidaas maro oo taxsiiniyay wacalaa hada jarayna fi jaamic tirmidi wlcilmu cind allah haddaad aragta wadaad daciifinhayana cuhmaan ibnu sacad buu ku dhagan yahay albasri xadana cqبة بن mkrin albصriy شhayku mslim abu daud abi daud وtirmidi wa ibn maaja abu daud iyo mxuu ahaayey mslim iyo tirmidi iyo ibn maaja baa ka wa adu waa shekh اjamac ila waxad dhigi karta الbخarي والنasaئي shekh اljamac ila الbخarي والنasaئي bخarي النasaئي un ka reeb intooda kale buu sheekh u yahay cqبة بن mkrin nin xaafido imaam ah qala xadana mحamed بن bkr can cuثmaan ibnu sacd bihada اisnaad isnaadka hadda aynu maraynay buu noo tabiyey naxwahu naxw alxadiid الsaabiq xadiidkii hadda aynu soo maro xadid lamida buu sanadka hadda noogu sheegay marka seefaha in loo ekeysiiyo seefo qaba'il gaalo ama muxuu ahaaye laga soo gato waa baab almucaamalaat dunyawiya waxyaabaha noocaasee khibarka ku saabsan qitaalka ama khibarka caskariga ku saabsan ama hawl addunya wax kaa tarahaya diinkeennuna uusan diidin dhib ma laha dhib ma laha ayib maxaa yeelay aswat اaxzaab khandaqii laisku wareejiyey waa khuta askariya xarbiya lilfurus carab aqoonin saxaabana dhaqan yaqaanin ma ahayn markuu ciidan kaa badan kugu yimaado oodan tabar u haynin intii god laisku wareejiyo weyn oo kii ay soomaalidu maradug uqodari jireen walyahan reewebiga oo kale iyo reeshabeelo markuu maradug nafta oga keena beeraha god weyn inuu maradu usan ka boodi karin hadduu ku dhacaan uusan ka bixin karin bay beerta ku wareejinhayaan marka halkaan buu ku dhici kadibna loguma lagu dil ayib marka godka khandaqa isku wareejin jireen reer furs laba kadin ama laba iridoo la istaago ninka soo mara madaxa la qadan waa loo banay oo ninka danla uu ka danaysto oo laga baxo ama hadhow haddii la soo daato oo godkiiba lasoo maro lagugu soo daato lagu yimaado aad ka baxsato maogtahay lasma xidhee dad un garaangad isku wareejiso wax kastaa dhici karaa manfad iyo makraj baa la samaystaa marka laba kadin ama laba irin kadin baa loo samayn ay istaagaan niman ad adagoo ninkii soo maran waran geliya oo lagu baabo nina hadda waran soo taagan fooda gelin maayo marka khuda caskariyay ahayd khudada caskari nabigu isticmaalay oogama tegin oomana diidin he waa kaarta kasoo jeeda reer faris iyo gaale iyo majus loo dayn maayo cabdullahi bn urayqid adiili ninkii qureysheed ahaa nabigu waa kahadmaystay dalaqoon buuna ka dhigtay ilaa u madiina ku tegana hadda waa aaminay isagoo madaxiisi lagu raadinhaya boqol hala xayan wa mayitna iyo abak abubakr boqol laba boqol hala ayay aamineen nin gaar ah oo mushrik ah wahuwa calaa diini qawmi oo quraysh ah gaabu khaaimiin ha noqde oo tuugo iyo khawan ha noqde lakin midmid waxaad ka heli aada dhihishow muslimiinta qaarkood ba isagaa ka dhaqan fiican xagga ammaanada iyo cadaalada iyo mxua daacadnimada iyo aada u bogto waad arkaysaa qaacida caama ma aha gaal kastaa la iska aamina hawshu ma aha waa hawl khaas ah oo ninkii laga helo amaanadaas o kale la aamin nabigu waa kaalmaystay ilahay baa ku badbaadiyey alkhua alcaskariya marka sidaas wixii saa macaamil dunyawiya ku saabsan ama hawl caskarinima ku saabsan en diinkeenu diidaynin nasna uusan diidan iyo daliil ama qaacida kuleeyahay in la isticmaali karo laga faa'idaysan karo ayaa loo badan yahay qaab dhismeedka dawladaha oo kale hadda ee casriga ah waan ka faaiidaysanayna wii markaa asagu dhaawac keenahaya in la qaybiyo maalan eh, xilalka la qaybiyo in wakti loo qabto nin walba xilka intuu haynaya maalan eh, culumaba qabto ka hadlay fuqaha muslimiin laakiin waxyaaba noocaasa maya hawl gaala weeye in la soo bodo ma aha w in wax lagu diido tashabuc oo khaas ah ama nas goonia ama daliil ama diin la-aan ku jirta waxyaaba iyagu kufriyaadkee tashriica ku saabsan iyo dasaatiirta iyo ku saabsan iyo mxuu aha ku saabsan ruux walba wax dooranaya caruurta iyo faasiqiinta iyo tuugta iyo khawanada iyo mooryaanta dad dooran baa lagu leehay haddii mooryaan le wabay dooranaya mooryaan bay dooranhayaan wadaadka isagoo cumad u caddahay baa laga dhaqaaq waxaan kala baxaynaa sanaadiq liqtiraac sanaadiq liqtiraac mooryaan iyo kaba cad iyo ciyaal qaroof baa codayn maxayna dooranhayaan hayaan qaroofkalay dooranhayaan waxaas wax jira ma aha ahlulxalli walcaqdiba wax doonay dadka culummada akhyaarta indheergaradka duqayda waayeelka dalabatulcilmiga wax fahmaaya dad diineed baa wax doortaan adduunkan diin baa lagu lagu bilaabay markii ilaahay abuurayba nabi maxaa la keenay nabillahi aadam baa lee tali markuu adduunku rogmanhay nabi ciisaa la soo dejin bidaaye iyo nihaayaba ambiya hawshan waa ambiya iskale inta udhaxaysay ambiya un baa imanaysay nabigeenu markuu geeriyooday muslimiinta ninka ugu aqoon badnaa ee ugu diin fiicnaa baa loo dhiibay xilka abubakar hadduu dhintay muslimiinta ninka ugu fiicnaaba haddana loo dhiibay dila mooryaanku waxa doorato oo haweenku waxa doorteen macal kulligood aan waxba la kala oo sideed iyo toban ninkii gaadhaba ha codeeyo oo faasiqiin iyo mooryan ha codeeyeen wadaaduhu horaan ballaangaa bay ahaayeen ma cidlo lagaga ma aha dadku waa in dad diin iyo caqli iyo garasho iyo dan islaan garanaya hawshaa ka arimiyaan baa la doonahaya waxyaabaa noocaas waan iska ilaalinayna waaan waktigooda lakin wixii nafci adduunya uu ku jiro diinkuna uusan diidaynin baynu ka hadlayna wax lagalaga qadan gaalada waxaa ka mid a ah alkhibiraat aibiya hawlahan caafimaad ku saabsan daawooyinka iyo waxaan o dhan waa laga qaadan waana anfacaysa ayib <clears throat> baabu ma jaa fi sifati dirci rasuuli illaah wuxuu baab yahay wuxuu ku yimid camburbireedka nabi maxamed dircu hadda waa jubbatu min xadiid waa jubbad jakatin ama koor laga sameeya bir oo qaarka hore la gashada wey nimana waxay leeyihiin culamada kamid a ah, oo ragga sharxay kitaabka kamid a ah, baabu maa jaa fi sifati lubsi dirci rasuulilah hadda lama tilmaamaya dirc bireedka nabiga lama tilmaamahaye qaabku nabigu uxihan jiray ama ugu labisan jiray baa la tilmaamhayaa bay leeyihiin marka laabudda min taqdiiri mudaafin fi sifati lubsi dirci rasuulilah nimana sidaasay leeyihiin gabagabadu dircu waa camburbireed baa lahadaa ama waa un jakatin ama haf jacket la xidho bir laga sameeyo silsilad lasgelgeliy laga sameeyo marka waranka iyo seebta iyo eebad waxaasa ah laga xidhaa qaarka hore hadda ay kuwan gashadaan ee ayagu ay hadda ay qaarka hore gashadaan oo kale unbuu ahaa oo lamid ah xadana abu saciid cabdullahi bnu saciid alashaj min shuyuukh اljamaca nin imaam xaafido kabiir ah min shuyuukh اljamaca akraja lahu lbuhaari wa muslim wاlarbacة qala xadaana yunis ibn bukayr can moxamed isxaaq yunis buk nin saduqa nin saduqa wey waana min ahbat الnaasi fi bni isxaaq can yaxya bni cabaad ibni cabdillahi bni zubayr can abihi aabihi cabaad ibni cabdillaah can jadihi damiirka jadka wuxuu u laaban yaxya yaxya la awuul loo yahay can jadihi jaddi yaxya ibni cabaad oo cabdillahi bni zubayr ah cabdillahi bn zubayr ibn cawaam alasadi ayaa marka awowga loo jeeda saxaabiga can الzubayr ibn اlcawaam awowgiisii labaad wey qaala kana calى الnabiyi nabiga dushiisa waxaa saaraa oo nabigu wuxuu qabay wey kaana cala nabiy nabigu wuxuu qabay yowma uxudin maalinka uxud dircaani laba dirac bu laba cambuurbireed buu iska dulgashaday nabigu maalinka uxud oo dagaalamay fanahada nabigu wuxuu u hingaday ama u kacay weeye hingasho iyo hinqasho waxaa tidhahdaba ila sakrati dhagaxi buurti uxud dhagax weyna ku yaalloo ka sokeeyo go-ano ahaa nabigu intuu fuulo in saxaabadu arkaan iyo muslimiintu inuu nool yaho weli aan la dilin illa waxaa la shaaciyey oo shaydaan iyo ibliis ay ku dhawaaqeen nabiga in la dila ana muxamadan qad qutil niyo baa marka dhacay nabigu marka wuxuu rabaa may arkaan muslimiintu inuu nool yahay markaa macnawiyaadkooda iyo moraalkooda uu soo noqdo raggana iska dhaxsha fanahada ila sakrati falam yastatic nabigu ma awoodin nabar badan baa nabigu aad baa nabar u gaadheen hawshuna way dheeraatay gaal o waa iskugu tageen inay dilaan bay damceen ayib ilaa marka dambe nabigu uu diraciisii camburbureedkiisa u bedelay oo u dhiibay kacab bni malik kacab ibnu malik camburbureedkii diraciisii buu iska bixiyey halmadkiisii iyo covid biradiisii buu siibay wuxuu u xidhay kacab ibnu malik alansari tii kacabna nabigaa gashaday waa khua caskariya kacab baa ma kala raacay iyagoo nabi maxamed moodahay yaa labaatan iyo dhowr seefood iyo waran baa ku dhacay kacab waxayna u dilhayaan e eh, waa rasuulka ilaahay dila yuusan kicin marka kacabna diyaar buu u yahay inuu nabiga furto oo asaga la dilo ayib oday arkaysaa umarada muslimiinta iyo umaraa ljihaad iyo ragga lamidkaha ah. hadday wanaag doonhaya jihaad doonhayaan ayagu may banaanka iskana ma hala dile nabig wuxuu banaanka isku keeni waaye waa doqomada baallaa ah weeye leanna waxay rabaan intii wax noo waday na hogaaminaysay ee ragga isu keenaysay haddii la burbur wax soo yabyabaysay intii la laayo in meeshan lagu kala tago oo hadhow dastuur aygu meesha geystaan o ka arimeeyaan oo wax ka akriyaan xadiidku wuxuu ka yidhaahdaan intaasay rabaan dasaatiirtiiy gaalana hoos ordaan oo meesha ay ka burgalaystaan oo ka weliimaystaan oo sida tambe looga walimaysto in xaggaba looga walimaystay rabaan aima almaalikiya waxay leeyihiinba sunnadu waxaa weeye ilaa lidaruura mulixa amiirku inuusan dagaal teginba ninka madaxda muslimiinta inuu dagaalka galo sax ma ahay leeyihiin kow nabigu yoma baderin xaalad ay hawsha adkaatay mooy inta badan cariishkii buu fadhiyey ilaahayna baryahay ducaynhaya raggana caraabinaya marro badanna sidaasay ahayd halgamaha u badankood nabigu waa ka hari jiray licilla sharciya wali maslaxa oga hari jir haddii maanta ninka amiirka iyo abaanduulihii la dhigo oo haddana kii kale kuxie la dilo waa lagu kala tegahaya ciidan madaxweynsi la dilo waa jabaa sooma inta badan inta badan waa lugtu la baxaa nimanka noocaasa boqorada weeye shinada haddaad boqorka laga dila waa kala tegaysa soo ma taqaanaa hadaad boqorka ka qabatood ka xidho meeshuu boqorka je iskugu iman haddii laga dila waa ku kala tegaysa umarada noocaasa marka eh, inay in badan xeeladaystaan oo raggaas qaarkii ka hormaraan oon lagu qasmin galaas idinku dagaalka baa sax ah nabigu xaaladda markay adkaatay wuxuu u yeedhay kacab bni isagoo camburbiladkiisi iyo calaamadii subanuu u dhiibay aduu meelay kula aadaba orod buu eh, nabigu markaa intaa marka waxaa ka fududaaday darabaadka badnaa ee ku dhacahayey haddii maalinka toddobaatan nabar baa nabiga ku dhacay toddobaatan nabar akara min sabciina dar baa ku dhacday laakiin ilahay baa subxana watacaala badbaadiyay intaasoo nabaroo lagugula qastay ninkay ku dhaco kaceenba marka nabigu hilibgo iyo muxuu ahaay eh, ilkiisa qayb daataan iyo bir gasha intaasoo nabar baa gaadhay ilaa uu nabigu kici waayey bay garbaa qabteen saxaabad markii udambeysa eh, markii dagaalka lagu kala tegay uxud sagaashan iyo lix saxaabiba uxud ku shahiitay sagaashan iyo lix tirada u badan intaas wey toddobaatan baa caan ah laakiin tirada xaqiiqada waa sagaashan iyo dhowr boqol wax yar dhiman baa shihiday markuu arkay raggiisoo nabigu daadsan oo waran babaci iyo dhambic iyo qowga uxud buu saxaabadii soo ururiyey markay gaalada noqdeen buu soo ururiyey wuxuu hi soo istaagay wuu safay wuu laymay wuu duceeyey ilahay barya aamin iyo dhahbana waa aaminsadeen kadibna wuxu waxaan jeclaan lahaa raggaa sagaashan iyo lixdaa meeshay yaallaan ay daadsan yihin inaan daadsanadon oolo baan jeclaan lahaa nabigu wuxuu u diiday limaslaxati lmuslimiin nabigu hadduu shiidoo tago waxaa weeye hawshaani hawl adag bay noqon ganto furantay bay noqon in la cifadaa adkaan cali markuu nabigu waayey oo kii yidhi nabi maxamed markaan waayey oon arki waayey ayaa waxaa idhi buu ihi nabigu ma cararo dagaalkama cararo mar haddii nabigu meesha u ka ada arkinna nabiga ilahay baa rafciye baa is ihi waa la qadayba mar haddii intaad jabteen ood cararteen ceebtiini baa nabiga laga dhex qaadayo cirkaa loo sii qaaday baan yaana sidhi buui markaasaa niman xuunsan oo boqol iyo dhowr oo gaalo ah oo ruux ku waageysan oo dagaalamahay yaa intaan seebta qaaday baan jabiyey baan isku xambaaray meeshan mar nabiga wuuba tegay adun raac waxba adduunka ceebtisaa joogi markaan la dhexgalay oon wax seexiyey oo kala caay baan nabiga ugu tegay waxay ku xuunsan yihin waa nabiga waxaa la hareereeyey la rabay in la dilaba waa suubani ay sababta isdaba marayso markaasaan arkay buu i laba ninoo cadcad oo wixii seefa soo dhacaba difaacahaya qabanaya oo ururinaya waa mikaail iyo jibraail ama jibriil iyo mikaail wey marka nabigu meelahi baa laga difaacaya mooye wixii maalinka ku dhacay wax loo noolaado ma ahay meelahi baa laga difac sacad baadna saa usheegay oo yihi fa ra'aytu rajulaani yuqatilani can yamiinihi wa can shimaalihi kaashad اlqitaal ruux bini aadama su u dagaalamo niman u dagaalami oo musiiba asagoo u daran oo nabiga difaac markaayi go-aanku quraysh wuxuu ahaa nabiga in la dirsiisuba illa waa la bixin waaye ansaar iyo muhaajir la kari maaye waa in maxamed adduunka la dhaafay oo kusoo tashadeen dhaaray kusoo galeen ballan weerarku marka maqsuudku isagu ah xoon laxdaa laga ridaa baa la yidhi marka waxaa weeye qadiyaddu nabigu wuxuu u seexan waayey meeshay yaallaan sagaashan iyo lixdan saxaabi daracbireedkana u badana waa maslaxat lmuslimiin waliyabqa alislaamu casiizan gobonimadu inaysan meesha ka tegin wey marka umaradu jannadu wahaa inoo dambayse waaba la tegi doonaaye qaabo badan baana lagu janno tagaaye tay dhahaan un shahaadan doonayna iyo maslaxadii ka weyneyd ilan shahaadadu waa maslaxa shaksiya adugu aada leedahay waa dan shaksi ah oo janno lagu galo adugu aada leedahay wey laakiin muslimiintu inay sii jiraan oy nidaamkan sii taagnaado oo calmaaniyadda iyo dasaatiirta iyo kufrigan aloosna hadda kibirsan bay orgeysana iswata laga hor tago baa wax walbaba ka wey marka dabkaasuusan nooga baktiin asbaab kale ad ku janagelaysaane meelahay baashu ka socoto inta badan yaan la tegi ragga mujaahi ayagu xeelka aan haynin ee dhallinyarada ee jihaadka soo doontay qiimaha badan nimankaasi ha tageen sidaasay hawsha ku fiican tahay duqaydna meelaha ka dhawaaqaya idinku taga ku hayana waxaan leenahay nabiga muxuu isa tegi waayey yaa ka diin jecla oo ka janna jeclaa suubana laabudda min min almuwaazana bayn almasaalixi walmafaasid ra'yulmaaliki haddaad martana waxaa weeye waaba sunadu waa inuun imaamku tagin sabka hore ay leeyihin ayagaa hawla dagaal maalikiya dagaal la weydiiyaa aimada muslimiinta afarta madhab shaaficiy hawshan lama weydiyo hawlahoodii ma aha ubuucda islaamka iskaga jireen shaaficiy ubuucda islaamka bartankeeda iskaga jireen waadanbo qolyihii nasaarada ee shaam yimid ee kasoo duulay yurub iyo e, e, e, nimanka tataarka ay yimaadeen bayba hawshan fahmeenba halgan iyo marka masaailka fiqiga jihaadka ku saabsan iyo siyaasa sharciya maalikiya waxaa laga shaqaystaa iyo axnaaf axnaafna bariga eshiyay jireen oo waxaa ku furaa iyo bala iyo gaal o dhan baa bariga ka soo fakanay ilaa bakistan iyo hindiya dhulkaasay jireen maalikiina andalus iyo maqrib bay jiraan oo gaalaba iyaga is yaqaanama marka fiqu ljihaad wa siyaasaatu wa nawaasilu kutub lmaalikiya walaxnaaf baa laga raadsadaa xanaabilo iyo shaafici wax badan ka faa'iidi maysid xanaabilo waxaanu nafci ka helin markaad soo gaadho ibnu qudaame iyo ibnu taymiya aad soo gaadho aad ka helaysaa shaaficiyana hawshoodu markaad soo dhaafto qarniga afraadba waa isdaynaysaanba sidoodaba waa isdaynaysaan marka hawlahaas saasay saasay baashu ku fiican tahay hawsha waa in la miisaamo oo raggaasi ayagu waxbay leeyihin sunadu waa in sidaa la yeelo bayba taagan yihiin iyadoo sidaa haddana haddii adu arkaysa inaad maanta adugu haddii aad shahiiddo ood ka baxda khadka ninka adag uu soo istaago hawsha aysan burburayn ninka amiirka inuu shahaadada doontana iyada waa min asunna saxaabaduna murays maysan ka qabin marka waa masale ukhuduucaysa kolba qiimeynta xaaladda nucmaan ibn maqarin almuzani iyo walaalkii oo saxaabo ahaa markuu cumar udhiibay qaadisiya nahawandii iyo reer furus la furan dhulkoodii la furanayay yaa dhowr goor dhowr ciidan buu daray ciidamihii in badan guul ma soo hoyin hawshan waa adkaatay markaasu wuxuu xulay sacad iyo ninba ninkuu ka adkaa ee ku jiray saxaabada ee rag hore qudamada ahaa rugcadayaashii buu soo xulay markaasuu jabahaad toddoba afuray nucaan maqar wuxuu aha mujaaba dacwa buu ahaa nin dacwadiisa la aqbalu ahaa wuxuu hi ilaahu maanta reer noo jibi ilaah waxaan kaa baryay inaad ree furs ii jabisabo oo isheeda ku duugsato ree oo jabahayo oo meydka kala guranhayo oo cararahaya wajcalnii awala shahiidin lyom buuri ninka muslimiinta u horshiidana iga dhig waa la isgalay amin barkana la laba boqol iyo afartan kun oo askari bay keeneen annaguna afartan kun baan ka horgeyn laba boqol iyo afartan kun oo askari oo nin walba dameer aad intuu la egyahay ninkaas muslimka saxaabiga ah, ama waa nin dhuubanoo seef uu kala yimid bariga dhexe wato aan tabar badnayn iyo faras jaafi oon tabar badnayn wy maroodiyaal bay kusoo dagaalgaleen tirada u yaray xataa gaaladu sheegeen boqol iyo labaatan kun oo nin bay ahaayeen ayagii baa sheeganaya laakiin muslimiintu waxay soo guriyeen laba boqol iyo afartan ilaa laba boqol oo askari tababara ninkiiba laba nin qaadan karo afartan kun baan ka horgeynay oon wada soconin weliba oo gurmud kusoo gaadhame aan wada soconin labaatan kun baa markoo dagaalka gashay duurkuna la gaadhinba way le-deen marka iyagoo jabay oo baanhay u arkay baa leeb ku dhacay saxaabiga amiirka ah awala shahiidin buu noqday maalinkaasay ree waxay noqdeen tusbax la furay oo la faraqsaday haddii markuu asagu shihiiday walaalkii baa xilka qabtay walaalkiina wuu shihiiday nin ayagii ka daran baa xilka qabtay oo waala ahaayee toddoba nin bay ahaayeen reer muqarin ah oo nin walba nin kale ka daran yahay wada saxaabiyaad wada saxaabo ah idan haddii aad u aragtay inaad xilka markaad ka degta nin kaa fiicanba ba qaban muslimiintu aysan jabayn shahaadada doono sida nucmaan iyo rag badan ba ay sameeyeen oo saxaabo ah laakiin hadday maslaxadu keenayso in dib aan u dhigana ragga waaweyn iyo jilib culuska iyo dheergaradka iyo khubarada aan dhiganay iyo umarada dib baan ula hadhaynaa ceebna ma aha manaabirta in laga dinaayana ma fiicine si fiican in loo xisaabtama wanaagsan <clears throat> an jad afwan an jadihi xaggeen ma lahaya hadda fanahada ila sakrati dhagixii buu nabigu uhingadayoo inuu fuulay isku dayay falam yastatic lima asaabahu min aljiraaxi wadarabaat faaqcada nabigu muusan awoodin inuu fuulo faaqcada wuxuu fadhiisiiyey alxata alxata ibn cubaydlahi taymi ninkii maalinka aad u dagaalamay buu ahaaye nabigu aad u difaacay nabiguna uu ku mahadiyey qad awjaba alxat lyawm maalinka markuu nabigu intuu qaado uu saaray meeshii jarajaro nabiga ahaan ugu istaagay buu u duceeyey abubakar baa ka sheekeeye wuxuu hi anoo iska wareersan oo meel aan dhaqaaqgaran lao xaggana baashu ka socoto xagga la marahayo waxaan arkay bu nin u dagaalamaya si aan la aragba markaasaan ilaahu ka dhigay dalxa ay qaraabada ahaydeen dalxa ibnu cubaydillah ataymi abubakar waa isku qoys qoys yaroo laangaabay ka dhasheen oo qureysheed ayib markaasaan idhi ilah dalxa ka dhig ninka asaga saa u dagaalamaayo asagii buu noqday maxaa saa u tira ba abubakaro nin reer bani ataymi inuu magaca qaataan rabaab sidaduba hadda anugu waayey oo baasha anugu aan heli waayey nin ana qaraabadayda ah guushi maanta yaa soo horiye nabiga u duceeyey nin reer bani taym ah hawshu way fiicanta magaca maogtahay waa la jecel yahay aad buu udagaalamay cumar baa waagi dambe ku eedeyn jiro gacantii uu nabiga ku difaacay waa kay waagi dambe qalasho ingegtay gacantan fara badan ba intay go-een bay gacantu way ingegtay wuxuu dhihi jiray cumar talxa ibnu cubaydillaah wixii uxud ka dambeeyey xoogow kibir baa galay bur sidiisuba cujbi baa galay bur gacantii muusa u fidno wixii baa isla kacahaya buuri haddaysan gacanta ahayn amiirulmuminiin baan ka dhigi la saan u dardaarmi lahaa buuri waa ilma adeer wada hadlahaya rag ilma adeeroo saxaabo oo aqraan oo culamo ah wooye waxay iyagu is yidhaahdaan adugu kuma sheegi kartid awlaha waa lagu khaldama iska ilaaliya rag culamo ayagu ah wada joogo aqraanoo ilma adeero isyaqaano is tilmaamahay wooye cumar baa la yidhi khilaafadaa ka war raggan kaa dambeeye cali iyo cuhmaan iyo talxa iyo raggan ka war nin walba wanaaggiisa intuu qiray buu cilad iyo in u sheegay wuxuu ihi haddii aan cumaan xilka u dhiibi lahaa waxaan ka baqihe in reer bani umaya iyo qoysku ka dhashay uu muslimiinta uu adoomo ooga dhigo u duleeyo nin raxiimu naxariis badan oo qaraabo xidhiidhis badan buu ahaa marka raxmadda iyo qaraabo xidhiidhiska inay la gasho oo qaraabadiisa xataa uu ku xidhiyo kursiga iyo xilka iyo mas-uuliyadda oo uu u dhiibo oy ma kadib ay noqoto baashi boqortooyo ay ree bani umaya iska wataan baan ka baqi bu nin walba cilad buu usheegay ala wuxuu hi asagu aad buu uqiima laakin say gacanta u ingegtayba hawshiisi waxbaa iska bedelay bu xiguu quruur iyo cujbaa galaba say gacanta isu bedeshay gacanta wuuu gaadheen nin walba meel yuu ku sheegay wuxuu laakin kan gaaban ee hiirada leh haddii xil loo dhiibo meesha nebi maxamed marin lahaabuu marin lahaa bu cali buu ku jeedaa laakiin waxaan ka baqi buu i in reer bani haashim ay u dayn waayaan in asagu fiican baa jira oo shaygii loo dhiibay sidiisa oga soo bixi lakin tolkiiba alla kusallidi kaa yeelina kula qabsan yeeli mayna waaan waa anagii saad ilahi warkan iska tuur bay kula tegaysaa marka wuxuu dh ninkan gaabane madaxa weyne hayrida alcali buu ujeeda haddii loo dhiibi lahaa bu cali wuu gaabna wana madax weyne hayrina waa lahaa aslac bu ah haddii xilki loo dhiibay bu meeshuu suubanuhu marshay buu marin lahaa bui laakin tolkii baan ku samaynin baan ka ba nin walba in buu usheegay ayagu saxaabadu mararka qaarkood ijtihaadan inay wax iska sheegaan baa laga yaaba ayagay khusaysaa adiga laakiin ihmeysid hebel muxuu ahaa nin xun buu ahaa ama guruur baa ku jiray ama cujbi buu ahaa maxaa yeel cumar baash mamnuuc wey wahada laa yaqulu axad min ahli cilm iska ilaali hawsha ayadaa abu ayaa laga inuu qiimeeyo dagaal dhex maray cali iyo mucaawiya wuxuu ku ohan karaa waxaa wy mar ahay alqatil maqtulu fi nnaar waa ijtihaadkiis laakiin adigu ma dhihi kartid dagaalka dhex maraya saxaabada ee taawiilka ku dhisnaa waa min baab alqaatilu wlmaqtuulu fi naar ma dhihi karta waa aa hawsha ayada cinda ahlicilmi iska ilaaliya wadaada yidhi meela ku dubayna waa arkaayo waa hawl khaaa ah. waa madhab khabiis madhabka asaga laa yaqulu axadu min ahli cilmi muctabariin masalada faafaahinteeda jaamic bayaan cilmi wa fadlihi ibn cabdilbar baa ka hadlaya ala muraajaceeyo qadiyadaas maa waqaca bayna asaxaabati wاlkalaam wakalamu <clears throat> في fii bacdin ijtihaadan lama xujaysto lamana lagumana diina lagama dhigto lagumana eedayn kara saxaabi kale ayib hawsha waa in lagu baraarugo waa ijtihaad udhexeeya dad hebel hebel ku sheegay marka waan xujaysanhaya asna hadhow nin baa ku sheegay ma xujaysan waayahay maa shajara bayna asaxaaba calaa hada ijtihaad wata'wiil lama xujo lagama dhigto laguma waxaana laguma qiimeeya qadiyada ayada ayb faaqacda alxata taxtahu wasacida nabiyu nabi maxamed baa qowga fuulay xata stawaa ilaa uu ku ekaado uu gaadhay calaa sakrati qowga iyo dhagax ballaadhna oo nabigu rabay inuu ku istaago uu ku ekaaday istawa ee irtafaca ayay macno tahay qaala wuxuu ihi samictu nabi nabiga yaan maqlay cabdzubayr baa ohanaya ibn cawaami samictu nabiy yaqul sal slam awjaba alxatu alxa waajibsaday janu waajib awjaba alxatu ljanna wey janu waajibsaday idan maanta wixii ka dambeeya waxaa weeye wuxuu camal uu sameeyo wuxuu noqonaya iska ziyaado iyo fadli iyo dheeraad a meel buu ka soo baxay dalxaa fadhiistay qawgii hoostiis dhagaxiiba hoos fadhiistay nabigu jaranjaraan baa ugu istaagay kadib buu marka lugta la gaadhay meeshii uu rabay inuu fuulo xadaanaa <clears throat> marka muxuu ka rabaa yawma uxudin dircaan laba camburbireed buu nabigu iska dulgashaday marka sifatu dircim hadda ma sheegin wuxuu sheegay kayfiyat lubs kayfiya iyo hay-atu lubsin buu sheegay imaamku inuu laba dir camburbireed ka dulgashaday taasna culum waxay u daliishadeen tawakulka ilaahay la tala saaranhayo iyo in taxasun la sameeyo la isdifaaco oo asbaabta quwada iyo manaacada la qaato isdiidaynin idan nabiga hadda ilaahay buu tala saartay wamaca dalika dagaalka markuu galay laba camburbireed buu iska dulgashanhaya seeftiisi buu qadanaya hal madbireed buu gashanhaya idan icqilha watawakal wey hasha dabaroo seetee ilahayna tala saaro wa farqun bayna atawakuli watawakul waxaa w tahay ilahay baa iskaga irsaaqa war asbaabta irsaaqa bilowa shaqayso oo muxuua ah waxaad keeni karta keen waa adoo yidhi war maad hebelow maaad maad maad maad weel iyo carruur yeelata baa la ilaahay baa isiin doona inaad guursatona ma rabtid inaad guursato ood aq reer yeelato ood aqal yeelato ood balraadiso awlaadina ma doonaysid wax walba ilaahay sabab buu ku keena wuxuu waa ilahay waa qoday laakin biasbaab asbaab asbaabta qaado asbaabta markaad la timaado ilahay isku xidh sababka laftirkiisu maa yakfi oo tawakul wuxuu ka anfacay intaad asbaabtii la timaado ayaad eh, haddana uusan wixii soconaynin islaantii baad guursan islaam dhalayso fiican oo intii la dhakhtar la geeyay qiimo badan oo waxba si ka ahayn baa yaad guursan adigii baa dhakhtar lagey adna waad fiican tahay waxba kaama dhinno awlaadna isu yeelan maysaan sababki waad la timidi eh, amarkii rabi baa dhiman asbaabtu keligeed maa takfi waa in idan uu yimaado nin baa afartan sano shaqayn ordo xangagebi xoolo iyo doolar raadeen kuna soo bixin maayo ninna meelo yar buu furan waaba u dilaaciba asbaabtu ninkaa la yimid iyo kan kii horaa badnaa sababku mm, e, saa darteed waxay leeyihiin laysa hunaaka cilatun taama wa sabab mustaqil ilaa mashiiat اllah wax sabab ah ama cillo ah ama shardi oo keligii wax hirgeliya oo dhammaystiran ma jiro oon ilaahay awooddiisa ka ahay nin qadaroo inkiri jiray ilahay inuu afcaasha addoommaha abuuray uu abuuray ya wuxuu dhihi jiray waxaan ka lahaa aqdu qadariyan waxaana soo laaban buu dhihi jiray waa acuudu murjia aroot aroot wuxuu daalay inuu intaasoo shay soo sameeyo waxaaso dhan qabto buu ku talageli wuu dhaqaaqi wuxuu soo dhelmay asago waxba aan soo qabanin oo wax yar soo qabtay haddaad afcaashaada u abuurayso oo waxaad samaynba adigu aad mas-uul ka tahay jumlatan wa tafsiilan saad doonto wax u socon lahaa soo maaha saad adigu doonto socma socde abadan siduu rabi rabay wax u socona waa tegi waxbaad ku talageli maanta adoo ay weli kugu taagan tahay on wax badan kuu soo qabsoomin baad soo noqon ood seexan haddana berri baad ku kalali nafsan shay marka anugu qadarka ilaahay diidan baan ka laabo waxaana soo noqdaa anoo rumaysan qadarkii marka sabab dhammaystiran iyo cilo dhammaystiran oo taama a ah ma jirto oo xukunka la infiraadi karta ilaa mashiiat اllahi wa qudratuh hawshaa aqiiqa w marka asbaabta in la qaataa loo baahan yahay inta aan diyaargaroobi karo een isilaalin karo een camburbereed aan biro dhexgeli kara dhexgelayna waxaan qaban waan amarkana allah iska leeya maamulka xadana maxamed bin cumar alcadani shaykhu ljamacati maxaa tirahdeen ila waa la daaya hawshii hadde shaykhu ljamacati ila aba daawud soo ma ahay maxamed ibnu yaxya ibn abi cumar alcadani waa shaykhu ila albukhaari wa aba daawud masaain kastoo waasada kaga wariyo qala xadaana sufyan bn cuyaynata abu maxamed alhilaali an yazid ibn khusayfata an an saib ibn ana rasul la sl slam kana alayhi ywma uxudi dircaani qad dahara baynahuma ana rasul la sl slam kaana alayhi nabiga waxaa saaraa dushiisa saaraa yawma uxudin maalinka uxud dircaani laba cambuurbireed buu iska dulqabay qad daahara baynahuma uu iska dulgashaday daahara min adihaara waa in midna aad shaar ahaan ka dhigato midna fanaanad aad u xidhato fanaadan t shatka ah dhowrka ah iyo shaarka sidii loo xidhoo kale iska dul ama shaarkiiga korkusa isu galaan oo kale bimacnaa mid buu hoos mariyey mid kaleu ka dulgashada wey ee ma ahayn laba cambuurbirood isku tollaa ma ahayn mar baa laisku tollaa ayagoo kasha hal shaar ahaan loo gashadaa marna waxaa wey mid baad gashan haddana tukalaad ka gorgashan daaharo marka sidaas wey qad dahara baynahuma isku dulgashaday baabu ma jaa fi sifati mikfari rasuuli illah wuxuu baab wuxuu ku yimid fi sifati mikfari rasuuli illah halmadki miqfarku waa min alafri wa huwa satru ufraanku soo dambi dambi asturid ma aha allahuma akfir li markaad le ilah dembigayga dhaaf ma ahe allow dembiga astur weeye dembiga haddii la asturan waa lagu dhaafe hadi haddii la asturo la qariyo oon lagu facshirin aakhari adduunba waa lagu dhaafay ayib miqfarku marka waa sidaas wey waxaadna looga jeedana waa koofiyad bir ah waa zarad min xadiid ah bir baa laga sameya alaa qadri rasi kaloo madaxa intuu dhan yahay baa la samaysanaya waa covid bred hadda la idha halmad bay halmadna waa la yihahdan ilahy halmadkuma ingiliis ba mise waa mise waa talyaani shee xasan halmadki waa maxay covid bereedka halmad bay dhahaan dadku ma marka ma af afkan qalaad ma af ingiriis ba mise waa talyaani war caddaaday covid bereeddaas way ama halmadka ah ma fi صفaة رasul ه sل sلم xadثna qتaybaة بن سعيid qaal xadaثna qتayba waa sheekhu man la إlا بن maجة fainahu yarwi canه bwasطة qal xadaثna mالك بن aنس عan مشhاب الزهري عan aنس بن maliki أنه sل ل sلم dakla makata nabiga markuu soo galay وعalayhi mغfr isagoo koofid biraad qaba faqiila lah waxaa lagu yidhi nabi maxamed markuu siibay intaan riwaayo kala caddaysay adidkood garanaysaa saxiix buu ku jira xadidku oo min sunanka o dhan iyo bukhariya muslim baa wariye markuu nabigu covid beredi siibay oo uu iska dhigay baa nabi maxamedo taana waa calaama dagaalka inu dhamaaday covidoo nabigu siibtay waa dhigay calaama marka wey dagaalka inu dhamaaday saxaabi ordahyaa u yimid camr bnu xurayf buu ahaa iyo abu alaslami buu ahaa iyo camaar ibnu yaasir baabaa la haya saddexdaa saxaabi waxaan loo badan yahay inuu ahaa camr bnu xurayf camr ibn xurayda saxaabi ljaliil ama abu barza baa nabi maxamedow hada ibnu khatalin cabdullah ibnu khatal kani waa cabdullah ibnu khatal mutacalliqun ku dhagan biastaari lkacba wahuwa mutacalliqun biastaari lkacba ama ama sifaad ka dhiga ama waxaa weeyaan ama waad xaalayd ku taalla waxaad uqadaraysaa ama khabar baad ka dhigi mubtadaad uqadaraysaa lakin inay xaala tahay bay wadaado badankood marahaya wahuwa mutacaliqun biastaari lkacba oo saa la yidhaahdo faqaal nabig wuxu wahuwa mutacaliqu wuxuuna ku dhagan yahay biastaari lkacba ama e, mutacaliqun isagoo ku dhagan biastaari lkacba ibnu khatal baa kana isagoo ku dhagan kacbada daaheedi iyo maryaheedi ama xaala kawni mutacaliqan biastaari lkacba isagoo kulanna e, caado carbeed bay ahayd ninkii markaa dhib la kulma ama cid ka cabsanaya ama in la dilo ka baqahaya intuu orduu kacbada daaheedi iyo maryaheeda qabsan jiray ijraam kasta iyo dembi kasta uu soo galay lama taaban jirin fi ljaahiliya aabbaha ninkii dila addoolkaa kaaga dhaga bas wey maanta o dhan baad daba socotaa duntuu xaramka kaga galo od ka soo gaari weyda uu kacbada qabsado loo dhawaan maayo dhaqankaasuu yaqaanay intuu dembi soo galay oo saxaabi muslima dila u khidmaynahay uu soo dilay oo uu soo baxsaday oo uu maka yimid oo aflagaadi iyo barabagaandi iyo dacaayadii caraatan bilaabay oo laba gabdhood oo eh, heesayaal oo muqani fanaaniina samaystay oo muslimiinta uu ku weeraray iyo hadan wuxuu rabaa in lagu daayo mar uu ku dhegan yahay la dayn maayo kaasoo kale lama daayo nadal weeyo nin waxaa jirta hadaad isku dhacdaan gobanimada aan ka tegin gobanimado dhan bu ka tegin caraatan iyo aflagaado iyo barabagandu bilaaba addoomo usoo kiraystay una tababaray inay muslimiinta nabi maxamed caayaan oy ka buraanburaan ayb oo kuwa hadda markay muslimiinta la dagaalamayaan iyo mujaahidiinta iyo ahlulkhayrka abwaano iyo Eh, fanaane iyo riwaayade iyo idaacaday keenahaya dacaayadda wax ka daran ma jiro xabad kugu dhacaysa dacaayaddaa ka daran hawsha waa in lagu talagalo naba kii xasaan ku yihi weerar uhjuhum e, ruux lqudsi macak wuxuu i hadalkaada ee gabayga aad qoraysh ku weerari wuxuu oga daran yahay min waqci nabli min waqci sihaam leeb kugu dhacaya fallaar iyo gamun kugu dhacay kugu go gabaygaa ka daran lanno fallaadhan ama ku dili ama waa iska siibi ama ku kara mari laakiin hadalkan gabayga ee maansada iyo murtidaani waa la duubi waa la xifdiy waa la kala warin sida qur-aankii baa loo kala qaadan waaga dambe soo gabayga sayidka mada arag hadda ilaa minkan taagan eed moodaysa maanta inuu taagan yahay wixii uun soomaali ay isweerareen ama qabaail isgaleen iyo wuxuu ka yidhi waa un la xifdiya hadda waa lahay laakiin ragguu dilay ama asaga dilay hawshood waa la isku ilooy dhamaatay gabayga laakin waa taagan yahay hawsha halis wey ayib nabig wuxuu yihi faqaala uqtuluuhu dila walow kaana mutacalliqan biastaari اlkacba riwaayada kale dila buu i kacbaba ha ku dhegame hadduu doon ha gale dila bu halkaa ku dila markaasay saxa u tartameen camaar bnu yaasir iyo camr bn xureydkii fariinta keenay iyo abu barsd aslm baa u tartamay ninkii dili lahaa marka waxaa u horeeyey camr bn xureyd baa gacanta lahaa abu barzana gacantii labaad buu lahaa way wada dileen baa la tilmaamaa nimanna waxay rajaxeen abubarsat alaslimi baa gacanta lahaa hore saxaabiga dambena waa dambeeyey camaarna niman baa soo geliya sidaas ninkaasi waa la dilay mawdkii baa ka adeegay waxaa loo daliisha xadiidkan masaa'il dhowr masalada koowaad waxaa weeye in nabiga loo fasaxay alqitaal fi lxaram riwaayad baana caddeeyeyo wainama uxila li saacatu min nahaar ama saacata min nahaar wixii intaa ka dambeeya waa muxaram waxaa kaloo loo daliishaday xadiidkan loo daliisha maalikii u daliishadeen jamac min ahlicilmi u daliishadeen in masaajidda xuduudda lagu oofin karo haddaysan nijaasaynayn masaajidda jawaazu iqaamati اlxuduudi fi lmasaajidi cinda cadami alkhawfi min atanjiis marka marka aan laga baqayna inay nijaasiga wax gaadho in xadka lagu oofin karo axaadiidtii kale diidaysay lahayd laa tuqaamu alxuduudu fi lmasaajid iyo xadiidkan waxay ku jamcinhayaan xuduudda lagu oofin maayo masaajid ay leeyihiin marka laga baqahayo inay nijaasay wax gaadhaan waa lagu oofin markaan nijaaso laga baqaynoo kacab cabdllahi bn khaal baaba lagu dhex dilay fi lkacba ee kacbadasoo ku dhegan waana fi lmasjid alxaram matan mise maaha ayib waana masjidka masjidda ugu xurmo badnaa nabigu wuxuu dhihi karay soo bixiya banaanka masjidka ku dila ma dhihin halkaa ku dila marka xadiidkan iyo axaadiidta naahiyada ah can iqaamat alxuduudi fi lmasaajid waxay ku jamciyaan wadaadaha qaarkood marna waa cinda alkhawf min atanjiis marna waa cinda cadami tanjiis saasay ku jamciyaan waxaa kaloo loo daliisha masale kale oo ah saabu rasuul nabiga ruuxa caaya aflagaadeeya inaan uusan aan la cafinaynin ma baryaan iyo ma badbaadaan baa usoo baxday adduunka walow aslama nimanka yidhi niman ba halkaa istaag ibnu taymiya kamid yahay qurayshta kale iyo dagaalka kale udhexeeya nabigu waa iska cafiyey kii nabigu ah, yii man dakla daar abi sufyaan fahuwa aamin ninkii albaabka soo xidha waa aamin ninkii masjidka xaaraamka gala waa aamin waa la daayay asaga iyo afar ee saddex kaloo rag ah iyo labada dumarkii asaga ugu heesi jiray lixdaabuu nabigu yihi uqtuluhum fi lxilli walxaram lixda ayagu waa gun weeye si xun bayna noola dhaqmeen muslimiintana waa ku xadgudbeen nimankaa lama dayn karo fi lxilli walxaram ha lagu dilo meeshu lagu arko miqyas ibnu sababa eh, subaba ka mid ahaa eh, waxaa kamid ahaa cikrim abi jahl baa kamid ahaa waxaa kamid ahaa cabdillahi eh, bn khatal baa kamid ah rag noocaasi ah raggii noocaas ahaa cikrimi waxaa ka badbaaday iyo cabdullahi bin abi sarxi oo isagona ku jiray oo cuhmaan ay walaalo ahaayeen cumaan cabdullahi bin abi sarxi marka intuu dhuuntay ay muslimiintu waayeen oo hawsha kala degtay oo nabiga quraysh baaca gelayso o islaamka qaadanayso iyo cumaan soo dhuumiyey cumaan baa kasoo hormaray nabi maxamed oo baayay cabdullahi bin abi sarx cumaan naxariistiisa ka mid tahay ninuu og yahay nabigu inuu yihi uqtuluuhu fi lxilli waalxaram buu kasoo ergeynaya nin adna raxiim uu ahaa qaraabo jecel naxariis badan buu ahaa xishood badan nabigu waa aamusay yaa rasuul allahi baayic walaalkay nabigu waa ka aamusay saxaabadii waa diyaar waa dul taagan yihin saddex goor markuu asagana taagan yahin garirahaya beecaha laga qaado inaan islaamaan rabaa nabi maxamedo waan islaamahaya wuxuu dhacay laba daba dago calaacal ula taagan yahay cumaanna uu ka ergeynhayo marka saddexaad buu nabigu marka afraadba shahaadadii iyo tawxiidka ka dhageystay shahadad ula taagan yahay shahaadada mar baanaan kaa dhagaysanayn shahaadada tawxiidkaad la ordi eed nala dul taagan tahay haddaan mar baan lagaa yeelaynin maxaa yeelay waxaad tiri intii lagu soo qabtay oo dagaal lagu qabto t inii muslim kuntu muslima kaa dhegaysan mayno maxaad kor udhiib weyda haddaan islaamin baan kaa dhegaysanayna haddaan islaamahaya asiirkii gaalkan qabanay waxaan ka dhegaysanaynaa haddaan islaamahaya uslimu laan baan ka dhegaysanay lakin kuntu muslima dagaalkiina waan kusoo jirta nabi maxamed baa ka digay muxuu ahaa ninkii reer bani caqiil ya maxamed inii muslimin bui bimacnaa muslim baan ahaa wey haddaan tawxiidsan umamat bn hal athal alxanafi waa laga dhegaystay intii la soo buu markii muddo la joogay ba islaamay nabig so kama dhegaysan kii reer bani caqiil nabigu waa diiday inuu ka dhegaysto muxuu farqi baa udhaxay ninkana islaam buu bilaabay munshi oo jadiid ah kaana wuxuu yihi waa ikhbaar can islaamin saabiq maca qitaali lmuslimiin laga dhegaysan maayo cabaas baa laga diiday nabi maxamedo inii kuntu muslim wa ina alqawma istakrahuni beder marka lagu qabtay nabi maxamedo qoraysh way soo qasabtay muslimna waan aha qarsanaya islaamkiis nabi wuxuu kaa dhegaysan mayn nabigu tunoo kale ma yeelo waa in la kala hawsha iyada ah hadda gaal baan ahaa gaalniman kula dagaalamaya haddaan laakiin saaxiga keeno waan islaami waanu kaa dhegaysanayna laakiin waan kula dagaalami islaamna waan ahaya la soco so laga kala basala ma aha laba kale masalo wey in laisku khaldana waa khalad taasoo kale waxaa lamid oo nabigu uusan yeeli jirin asaga nabi maxamed iyo rasuulka iyo diinta dadka caaya ee intaa danida ku dhacaan cay aflagaada ku dara ee ilaahay iyo rasuulkii diinta ku xadgudba lama daaye wadaadana leeyihin oo ibnu taym kamid yahay ibn abi sar islaamka quraysh ay gelaysaba daco inuu galo laakiin nabigu waa ka diiday markii afraad yaa erge iyo qasbid nabiga la qasbay oo la marsiiyey wuxuu markaa usan doonaynin baa oo xishood iyo cumaan uu qaadi waaye uu ku maray markuu cumaan iyo ay tageen walaalkii buu nabigu yihi maxaa laydinka waayey nin rashiid oo ninka dila markaan saddex goor ninka celiyey oon islaamku rabay aan hor istaagay alaysa minkum rajulun rashiid buui nin caqli badan oo wax fahma oo xaalada qiimeeya iyo waxaan diidanoo ninka ii dhaafa maxaan u waayo anabi allow inaan ku gacan dhaafnaan diidnay maxaad noogu iljabin weyda yidhahdeen inaad noo baaqday ahayd oo tirada ninka fiiriya bal wuxuu nabi wuxuu laysa linabiyin an yumida nabi ooma banaana iyo rasuul inuu iljabiyo sidiisuba iljabinta waa hawl ciyaalsa waliba ma og tahay ambiyana hawlaha looma ogolo wax cad baa loo ambiyo la ogol ninkan dila iyo daaya nabi laga rabaa laakiin in lasdaba mariyo iyo carabka wax laga fiiqi iyo hawlaha waa hawlo muxuu ahay khawaanada warkoodii wey adli iyo nabigan hawshaa ma ogolo yoma fatxi maka sidoo kale nin saxaabi ah oo ansaari ah y wuxuu ku nadray in hebel hadduu arko uu dilahaya meelu ku arkaba waa nin muslimiinta u dhibay buu ahaa ilaahay ilaahay baa sharad waxaan alla ugu galay bu haddaan hebel helo meel aan ku arkaba inaan dilo nabigu ninka nadarkiisa ugu maqlahay ninka ku nadray saxaabigu inuu dilaa nabig soo galay quraysh soo raaciya beecadii islaamka saxaabigii baa arkay soo nadray ansaariga wuu soo orday ya rasuul lahi nadri nabi allow sharadkaygi ninkan ninkan nabigu iska aamusay wuxuu rabay inu inuu dilo nabi maxuwaayigi nadri buu ninkan intuusan diinta soo gelin aan ka aargoosto ninka muslimiinta baabiiyey ee diinka ilaahay dhibay ee wax laga wadi waayo weeye ilahay baan meel gaaba ya rasuul lahi ofi nadri ya rasuul allahi ofi nadri nabigu iskaga aamusay ma nabigaa ka hortaagan buu disho markuu nabiguna ka aamusay saxaabigur u yidhi nabi maxamed waan kula hadleen seef ma tuuri kartide ninkina waa kale maxaad samaysaa oo dhowr goor u wareegeystay buu nin ninkii u diri nabi baca ka qaad nabi maxamed nadarkaygi nader kala ma aqaana idhaaf buri imisaan aamusnaa oon kusugahayo maxaa ninka u dili weyde intaas adaan gacanta kuu hayay maxaa ninka u dili weyde oo nadarkaad u obsan weyday idan nabigu dadku islamka hortaagan yahay qolya qaarkood oo meelaha manaabirta ka dinahay qaabka u hadlahaya markaad fiiriso waad la yaabaysa dadka noocaas ummadda la xawiyey beecadaa loo diid mararka qaarkood ayagoon islaamin baan la bobsin ayagoon islaamin baa mararka qaarkood la midi raacin dadka noocaas la laxaway noo geysteen baa ka ka darani hawsha haws waa in si fiican loo fahmo ke murtad buu ahaa murtad buu ahaa aaabi ah min katabat اlwaxy cabdullah bn masr kaana min katabat اlwaxy ragga kitaabka waxyiga marku soo dego qoru ahaa wuu fidnoobay aaaba saxaabo qoraysay katabat lwaxya waxyiga qori jirtabaa diinta ka baxda gaalowday laakiin wadaadka soomaaliyeed ma gaaloobee la soco wadaadka somaaliya diinta kama baxo ma gaaloobo ma ridoobo kufri kuma dhaco waxa un kufri ku dhace ridoobo waa caamada iyo cabdullahi yuusuf hawshaa la soco hawsha waa inaad fahantaan xagga markay kutubta marahayaan siyarka akrinhayaan waxay ku dhihi saxaabigaa ridoobay diintiibu ka baxay qabaail muslimiinaa ridoobay abubakar ku jihaaday bay kuleeyihin waa dad muslimiin oo saxaaba ah dadka ridoobay ay ka hadlaayaan hadday wadaad shaydaan iska lalaalisana malagaabaa galay iska ilaali alihi masaailka dhawrka ah baa xadiidka ku jira aan ka socono xadaثna عيسى بن أحمد شhيk النسائي وبن mاجة والتrmdي قال xdثna cبدالله بن وهب المصري قال xdثnي مالك بن أنس عن بن شhاب الزهري عن رس بن مالك أن رsul صل سلم dخلa مkةa cاam الفتح نبي محamed baa maka soo galay sanadkii furashada وعalىa رأسihi isagoo madaxiisa uu saaray almغفru koofiyad beraadi ay nabigu uu qabo qaala falama naزcahu riwayadan dambea marka ka faahfaasantii hore falama naزcahu markuu nabigu koofiyad beradi siibay ama halmadkii jaaahu rajul nin baa u yimid waa saciid ibn xurayd ama abu barzat alslami ama camaar ibnu yaasir faqaala wuxuu yihi lahu faqala rajul lahu linabiy ina cafwan ibnu khaal cafwan ibnu khatalin ibnu khaal ninki la ohan jiray mutacaliqun wuxuu ku dhagan yahay nabi allow biastaari lkacbati kacbada daahiyaheedii faqaala wuxuu yihi iqtuluuhu dila qaala bnu shihaab wuxuu yihi wabalaganii ana rasul la sal slam lam yakun ywmaidin muxrima ibnu shihaab isagu waa isoo gaadhay bu i mursalna ma aha mucallaqna ma ahe waa min ariiqi maali xadiidkooda maali baa muwadaiisa saa ku sheegay ilan zuhri waa min shuyuui maali qaala mali qaala maali qaala ibnu shihaab saas iskuku xidhan tahay wabalagni waxaa isoo gaadhay bu hadaan ibnu shihaab ahay ana rasul sal slam lam yakun usan ahayn yowmaidin maalinkaas uu maka furan hayay muxriman mid xaj soo xarmaday ama cumro soo xarmaday xaj meesha maba joogino dee ashhur xaj lama joogin cumra nabigu ramadaan bay ahayd cumra ma soo xarmanin wuxuuna ka rabaa oo inoo tusaya imaamku inay banaan tahay jawaazu duuuli arami biayri raami jawaazu duuuli arami min ayri raam xaramka in la tegi karo oo maka la geli karo oo masjidka ilaahay la tegi karo adoon soo xarmanin oo cumrana aysan kuu xidhnayn xajna usan ku xidhnayn taasuu ka rabaa intaasuu ka rabaa imaamku keensaday xadiiku marka fawaaidii kii hore ku jirtay baa kana ku jirta <clears throat> baabu maa jaءa fi cimaanati rasul sl slam wuxuu ku yimid nabi maxamed qaabku cimaamad u ihan jiray u duuban jiray cimaamadu waa shayga la dube dube madax lagu wareejiyo wey tan innagu aan iska qadanay hagoogta ah taas hagoog wey cimaamad ma ah alcima waa min allafi baa laga keenay min alcima tacmiim madaxa lagu camim waa la wareejin takwiir iyo dawraan waa in la helo iyo xalqa w waa inoo noqdo waxaan madaxa lagu duubin ka cisaabatin cimaamad ma aha baashan iska hogogano oangi iyo haweenku ay wateen iyo khimaar isku baab baynu nahay marka iyadaa camaad waa tii la duubto ma aha malihi lama hogogan karo waa la hogogan karaa lakin camaad ha camaad ma aha curfigii istilaaxiga ahaa ama sharciga ahaa ama nabiga lagaga degan yahay waa in la duubto midaani waa curfi inagu aan leenaha ama meelaha khaliijka ka timid ama hawlo samay in la hogogta qoraxda la iskaga dhigaa oo qashinka la dhigaa iyo hawlo badan ama waa lagu dhuntaa mararka qaarkood oo eh, taqanuc bay noqotaa waxaad usan duubnayn inaad ma ah min alcim xadana mamed bashaar bundar shekh اjamca qal xadana cabdiraman mahdi an xamaad cabdiaman mahdi waa sayid ufaad sayid اxufaad he abu saciid alcambari baa loo yaqaanaa nin aad u qiimo badan way faniga xadidkan rag ku dul wareega ah ayb isagoy sidaa tahay haddana rag isaga shuyuukhdiisa ah baa wax ka wariya mararka qaarkood cabdillah bin wahb almisri iyo cabdillahi bin marak oo shuyuuk oogu aadan mararka qaarkood baa wax ka wariya ayib waa nin aad u qiimo badan wey xadana xamaad bn slm xa waa sanad labaad xa tawiil waa lasoo bartay ila tahay xadana maxmud ibn haylan shaikh ljamacati ila aba daud qala xadana wakiic bn jarax an xamaad bn slm madar xadii waa calaa man xamaad bn slm an abi zubayr maxamed muslim tadrs almaki an jabir bn cabdillah alansari qaala dakala nabiyu makata ywma alfatx nabigaa soo galay maka soo galay maalinkii furashada wa calayhi cimaamaة sawda wa calayhi cimaamatu sawda isagoo cimaamad madow qaba buu nabigu maalinkaa mako u furtay culamada qaarka waxay leeyihiin koonfid bireedda nabigu uu qabay ee uu watay maalinkaas ayaa madoobay cimaamadaana hoos laga mariya dee koonfid waa bir way ku qaban wayna ku mud wayna ku dili haddadaan wax ka hoos marinin cimaamad marka midabkii koofiyadda wadata buu nabigu duubtay markaasuu ka dulgashaday markaasuu isku ekeysiiyey cimaamadii iyo koofiyad badnayd ayib laba macnaa ku jira l midda koobaad markaad safarka tahay ama dagaalgelayseed ho mashquulshan tahay cimaamada cad ama midabka kala durba waxaa ka muuqanaya dhiidkaadi iyo wixii habaashay soo gaar durba ka muuqan ta madowna way qarsanaysaa hawsha iyada ah nin halgamayo jihaaday asagu meesha xaraga meesha ma taalle inta badan way ku asturi labo midabka madow raandhiis bule waa ka daahid badan yahay midabaha kale islaamku inuu daaho oo biyo dhigo oo ayatin iyo mustaqbal adag yeesho bay tafaaul ka tahay maxamed durba liinbaxaysa rinjiga durba baaba ahaaya waa ma durba zulay wey lama rabo nabigu marka tafaaulka xasankana waa jeclaa labadaa macno nabigu u dooran jiray culimadu leeyihiin xadana ibn abi cumar alcadani maxamed yaxya ibn abi cumar alcadani qaala xadaana sufyaan ibnu cuyaynata can musaawir alwaraa sufyaan mar haddii la yidhi qablahuna uu yahay eh, ibn abi cumar alcadani waxaa wey waa la iska garan bay la tahay an jacfar bn mr بn xray adq xasn adii an abi abi bn xray waa aaabi j hadda ninki dilay afan waa saaabi j ninki dilay wa saciid ibn xurayd bu ahaa yaana khaldin ninkii dilay abdlal dhowr gor waan kuso celin amn xurayd amr waa saciid ibn xurayd afan saciid ibn xurayd weeye saciid ibn xurayd ama abu barzat aslami ama ama camar ibn yaasir can cali bni xuraysin qaala ra'aytu nabiya nabigaan arkay yakhtub isagoo khudbo akrinhaya cala almimbari mimbarka saaranoo khudbaynaya wa calayhi cimaamatun sawda isagoo cumamad madowna qaba xadaanaa maxmuud ibnu khaylaan wa yuusuf ibnu ciisa ibnu dinaar aلzuhri waynu soo maray md khaylan waa sheikhu ljamacati ilaa abaa daawud yuusuf ibnu ciisana waa nafsa shay sheikhu ljamacati ilaa ibnu maajah wa abaa daawud labadaa mu inta kalu sheekh u yahay yusuf ibn dinaar aلzuhri dhowr korna waynu soo maray abu da-uud iyo ibnu maaja baan waxba ka warinin qaala waxay dhn labadaa sheekh isku lamaan xadaثna wakiic can musawir alwaraaq can jacfar bn cmr bn xuraytin can abihi camr bn xurayt n sal slam qaal cafwan khaطba الnaasa dadku u khudbeeyo waa waanshay wa calayhi cimaamaة sawda isagoo cimaamad madow qaba marka inuu nabigu cimaamad madow duuban jiray bay axaadiisu soo celelisay xadaana midabaha kalena way banaan tahay in la xidho wax diidan ma jiro laakiin xufaadba waxay leeyihiin maanan arag nabi maxamed oo cimad cad xidhay xamraa waa la sheegay mid cagaaran waa la sheegay mid asfar oo jaallo oo doora waa la sheegay mid madow haddii axdadan baa ku timid cumad cad nabi maxamed oo qaba lama soo guurinin laa yuujad xadiis soo nab cumad cadcad ku xidhay ayib taana macnaheedu ma ahee inaysan banaanayn dharka cad nabigu inuu jeclaabay cumadu raacaysa laakiin haddii hoos loo dego yani adila juziya khaasa loo dego culamado midab kale ah buu nabigu xidhan jira u badnaa mid cadna weligii inuu qaatay lama sheeg ya midda guduudan war ooma hayo <laughs> xadaana haarun isxaaq alhamdani sheikhu eh, aلtirmidi والnasaai wbni maaja alaatadaasa wax ka wariyeen ibn maaja iyo tirmidi iyo nasaa-i weeye imaam qaala xadaana yaحya بn mحamed almadani waa saduq nin saduq xasan xadiia weeye yaحya بn mحamed almadani an cabdالعaزيز بn mحamed الdarawardi an cubayd الlahi بn cmar cabdالعaزيز بn mحamed الdarawardi waa nin saduqa ah. ila ana riwaayatahu can cubayd الlahi بn cmar waa muطariba munkara cinda ahli اlcilmi taa iska ogow cabdilcasiiz maxamed daarawardi waa nin saduuqa ama iqa ah laakiin xadiiduhu can cubaydillaahi bni cumar oo hadda meesha yaallo ah imaam axmed wuxuu leeyahay waa daciif yacni cabdilcasiiz bn maxamed daarawardi waa daciifun fi cubaydillahi bni cumar nasaa-ina wuxu ui waa munkaru lxadiidi fi e, cubaydillahi bni cumar labada xugum isku meel tegahaya ayaa jira maxaa yeelay waxaa lagu haysta waxaa kamid ah cabdilcaziz eh, maxamed daraward wuxuu ka wariya cabdulahi bn cumar alcumari almukabar adaciif cubayd llahi cumar alcumari almusaqar aiqat liman wuxuu ka wariya kadib waa iskaga gedmadaan xadiidka cubaydillahi wuxuu ka dhigay xadidka cabdullahi bn cumar kii cabdullahi bn cumar alcumarina wuxuu ka dhigay kii cubaydillaah labada inuu nina iqa yahay imaama nina daciif yahay baan iskaga gedmado o iskaga darmaday go-aan marka xubad waxay qaateen in la yidhaahdo muxuu ahaaye markuu ninkii cabdulahi bn cumar alcumar aciif markuu sheego aba khayr hada warkiis waa cadyahay hadduu cubaydillaahi wax ka wariyo idan tuhma qaa'im ah wa maca dalika manaakiir badan baa lagu arkay marka cabdilcaziz maxamed darawardi fii riwaayati can cubaydillahi bni cumar alcumari waa daciifun aw munkar xadiid gabagabadu intaas weyn can naafic can ibni cumara qaala kana nabiy nabigu wuxuu ahaa ida ctama markuu cumaad xidho cumaadda markuu tuubto ida ctama ida lafa alcimaamata cala ara'si baa loo jeedaa idactama markuu caweeyana way noqotaa kolba siyaaqa aad marayso un ka fiirso nabigu ictama mar lagu dhihi ceshihii buu dib u dhigay ee ahara alcishaa ila yuu dib u dhigay ayib oo marka ceshaha dib loo dhigay ee la daahiyana waa la yihahdaa xumaada la duubtana waa la yihahdaa idactama markuu umaad xidhanhayo sadala wuu raaricin jiray cimaamata bayna katifay labada garab buu ku raaricin jiray intuu duubto fiideeda yuu labada garab bartankooda ka ridi jiray xadiidkan daciif wey sida raajixa ah hadda kahor ma aanan ku baraarugin cilalkiisa taa hore waxaan ka ahayn taana waxaan shawaahid kale iyo hawlaan u raadin lakin cillo labaad baa jirto waqfi baa lagu cileeyaa marka labada ciluu qabaa daarawardi maa maxamed daarawardi oo daciifa fi cubaydillah bni cumar iyo asagoo lagu cileeya waqfi waqfi baa lagu cileeya oo axmed ba wuxuu ku yidhi xadiidkaani waa mawquufun cala bni cumar ibnu cumar baa markuu cumaadda xidhanhayo oo cumaadda duubto yuu labada garbood bartankooda ka riri jiray fiidda cumaadda ka riri jiray marka waa min ficli waa mxuu ahaay saniici ibni cumar laa min saniici rasuulilah xadiidkan saasay awhaamti marka daarawardi bay kamid tahay in xadiidkii mawquufka ahaa cinda alxufaad la rafciyo oo laga dhiga he idan waa min baab ziyaada hiqaat ziyaadatu hiqaat waxaan isku ogay inay noqto shan qaybood ima waslu mursaliin wa ima rafcu mawquuf tan waxay tahay rafcu mawquuf wey xadiidki mawquuf buu ahaa cinda ahli ninkana rafciyey haddii marka la yhahdo asago sidiisuba daciif buu ku ahaa baabkan fii cubaydillahna waaba munkar buu isu bedelaya lannahu daciif way fi cubaydillah fa wazaada bimacnaa birafci lmawquufaat qaala naafic wuxuu yidhi wa kaana ibnu cumar yafcalu dalika ibnu cumar baa sidaa yeeli jiray ficilka ibnu cumar baana sugan qaybta ku saabsan xumada in laga raariciya labada garab bartankooda axaadiid kale kusugan tahay axaadiid kalea ku timid bacduhaa fi saxii muslim garanaysaa ayib taa way sugan ee waxaan ku dheganahay waa xadiidkan cabdullahi bni cumar ee uu cubayd bni cumar warinayo ee min ariiq cabdilcali bn darawardi ah wa kaana bn cumar yafcalu dalika qaala cubaydillahi wuxuu yihi wara-ytu lqaasim qaasim bn maxamed bn abibakr sidiiq ayib iyo wa saliman ibn cabdilaah ibn cumar yafcalani dalika cabdullahi ibn cumar baa samayn jiray oo cuada fiyadeeda raaricin jiray oo saalim baa samayn jiray oo qaasim baa samayn jiray min fuqahaad garanaysa xadiis badan baa ku timi baabka ka xadiidka camr ibn xurayf baa kamid oo sugan laakiin xadiidkani macluul wey waana daciif cinda ahli cilm ucila bilwaqfi wa bidacfi raawi xadana yusuf ibn ciisa <clears throat> ibnu dinaar aلzuhri sheikhu man sheikhu e sheikh اljamacati eh, ilaa aba daawud wamin maaja baynu soo maray maya yusuf bn ciisa bn dinaar hadda inoo dambeysa maxaan soo niri ha sheikh اljamacati ila bna maaja wa aba daawud adiga maanta hawshaada ma saxno kula meel aan jirin baad noo diraysaa qala xadaana wakiic ibn jarax abu sufyan aruaasi qala xadana abu sulayman wa huwa cabdiraحman can cikrimata can ibni cabaas ana nabi sal slam khaطba الnaasa nabiga ummadda u khudbeeyey wa calayhi cisaabatun dasmaau wa calayhi cisaabatun baan ii qoran bacdu nusq imaamay qorahayaan ayib waa labada riwaayana wayna sugan tahay labada riwaaya waa isku mid alcisaabatu hiy alcimaama cisaabadu cimaamadu waa la duubaay min atacsiib ayib isku mid wey riwaayada bukhaari ad garanaysaan ee ku badan kutubta waa cimaama riwaayadan tirmidi waa cisaaba isku macno wey wa calayhi cisaabatun isagoo cimad qaba dasmaa ay sawdaa adasmaa iyo sawda hawshana waxay ahayd fii maradi mawtihi nabigu maalinkuu dhiman hayay waa kii madaxa loo soo duubay madaxu aada u xanuunay nabigu marka isagoo cimamad madow qaba baa nabigu garbaha lasoo qabta kadibna ummadda uu la hadlay fii maradi mawtihi calayhi isalaatu wasalaam dasmaa ay sawdaa niman ba waxay ku fasireen dasmaaw wasakaysan oo dufan leh ile madaxa nabigo saliid loogu shubay oo markaa saliidda baa ka muuqata min addasami dasamkuna waa dufanka ama duxda niman baa halkaa maray cumad saliid iyo subag le oo dufan ka muuqdo nabigu madaxa ku qaba dasmaa ay sawdaa waa looba in lagu fasiro hada huwa sawaab intaa nabigu wasak iyo aan ka leexin karno isheeg ee usgaga iyo wax saliidda waan ka leexinayna wadaadaha badan meesha marayna dasmaa sawdaa baan maraynaa wa hada huwa alwla fi maqaami rasuul xadiidka inta lagu fasiri karo macno aan saxaabo dhaawacaynin suubanahana aan xumaan iyo iyo dhaliil aan u tiirinaynin baan marayna waxba wax dhaliil ay ka muuqato wax kugu kalifayna uusan jirin inaad aadama ah baaba maa jaa fi sifati izaari rasuulillah hadda waxaan soo maray xumaad madow nabigu xidhay sunan abi daauud iyo tirmidi iyo nasaa-i kalena waynu ku maray oan ku tilmaanay iyo xadiis aan soo guurinay meelo kaleba aan ka keenay ayib marka midab kasta waa furan yahay waxaa laga hadlaya nabiga muxuu u badnaa wey wax hadda laga hadlaayo marxaba ah. qiyaas ijtihaadi a ah mooyeen qiyaas mansuusa ma jiro qadarka cumaada la raaricin ee la dheerayn waa qiyaas ijtihaadi a ah labada garab e, dhabarka bartankiisa hadday hoos uga dhigto bari jabka iyo simaha gaadho iyo keliyaha gaadho waxay leeyihin waa wadade waa israaf bimacnaa waa nooc min alisbaal isbaalkii isaarka geli jiray cimaadana wuu galaa xadiidku oran jiray isbaalku wuxuu galaa cimaamada iyo qamiiskii isaabku galaan wadaada iska lalaasyo waaba daciifiyaan si kastaba noqotay wax qadar ah oo aan sayn dheero hadda unfoxumaa noqonayn cimaaddu inay yar unfi taagan oo garbahaas halkooda aan dhaafin ama hadday hoos u degto meesha dhabarka bartigsi gaadha unbaa quruxsan baashan dheere iska saynteed moodo dabariyoodkii iyo baalkii muxuu ahayn ma ma quruxsano marka in la yar la dhadhexaadiyo unbaa wanaagsan marxaba mhm saa doonta uduumaysa haddaad doonto sidii saalixiyada uduubo aday kuu taalla mm. sidii saalixiyada haddaad doonto uduubo tabliiqatooda waxaan ku diidana ma hayno waxaan mid saalixa ku ammaanay mid qaadiran mahayno waa in la duubto si un quruxsan oon noqonayni qolya waa dintay waan duubanayna madaxiiba wax kala ka dhigahay marka duub quruxsan baa la rabaa wi waa ziine iyo xili iyo xarago weeye wa inay quruxsanaato ayib daad sida wahaabiyada uduubtood koofiyad ka dhigto saa uwareejisana laftigado waa suuragal muhimadda waasha doonta marana ayib ya dhib ma laha waa laga hoos qaataa saasaa inaba ugu badnaa baa la sheegaa inkastoo xadid usan ku asixin alfarqu baynana wa bayna eh, alyahuud alcamaa'im cala alqaansawa xadiid baa soo aroray lakin waa mawduuc barhna waa bail bay dhahaa annaga yahuudda iyo nasaarada ee gaalada farqa udhexeeya cimaamadahana ee kuwoodu annagu cimaamada waxaan uqaadanaa koofiyad bidhaad baan gashanaynaa bidhaada kadib baan korkeeda ku duubaynaa baa lasoo guuriya laakin xadiidkaa ma sugno xadiidkaa ma sugno axmed isagu wuxuu leeyahay cimaamada keliya la duubay ee madax lagu wareejiyo cimaamad muslimiinba ma ahu isagu taagan yahay tan tabliiqa iyo tiisa wax dhan axmed wuu tuuray wa kaana saaxiba aathaar wa sunan waad garanaysa isaga wuxu le cumamadda nabi maxamed uu xidhan jiray saxaabana ay xidhan jireen laguna yaqaano waa maxay waa cimaama maca taxniig madaxaad ku duubaysaa madax markaad duubto baad soo wareejin garhka hoostiisa marinaysa haddana waad wareejinaysa markuu culamad madaxna ku xidhan garkan lagu lagu duubahayo ninka waxaa kasoo jeesay intaa indhaha iyo ilaa intaasa kasoo jeesay libax ku dhawrahayo wy waa maskarato cimaadaasaa sunno uu leeyahay middan madax bes lagu duubo waa cimaadatu lmajuusi wanasara bn axmed majuusta qaabka uxidhata buu leeya axmed xambal hawshaasi ha lagu baraarugo hmm baabu ma jaءa fi صifaةi izaari rasuuli الlah wuxuu baab wuxuu ku yimid qaab xidhadkii macaws nabi maxamed صifatu izaari rasuuli lah nabi maxamed qaabku nabigu uxidhan jiray qaabkay ahayd iyo meeshay gaari jirtay xadana aحmed mn albagawi qala xadana ismaaciil bn ibrahim bn culaya qaala xadaana ayub ismaaciil bn ibrahim bn culaya nin imaam xaafid oo iqo oo faqiha weeyo oo min aimati ahli suna waljamaca wiil la yidhah ibrahim jahmi uu dhalay wiil la ibrahim ibnu ismaaciil weeye ibrahim ibn ismaaciil hada huwa اljahmi walibnu culayata ibnu shayaan jahmiy buu dahabi yidhi ibnu culay wuxuu le wiil shayaan ah oo jahmi ah jaldi ah waana wiilku shaafici takfiriyey shaaficay doodi jireen indhi badan buu ahaa shaaficooda ka warray ibrahim ibn ismaciil ibnu culay wuxuu uhi waa daalun jalasa qacada baab adawali bimaka buri mise bibaqdaad waxay usuustee waa daalin mudilla ah, wuxuuna fadhiistayba albaab laga soo galo magaalada heble la yihahdo oo baab dawaal la yihahdo baabka magaca laha ah. halkaas udna fadhiista adna waa daal waaga dambe inuu takfiriye baa la sheega maalinka saddex goor meelaha taqriban buu qabaysan jiray markuu shaafici la kulmaayo marka le maxaad u qabaysanaysaan wuxuu ajmacu ra'yi wa caqli lishaafici markaad qabaysa mugto nashaad baa ku geli oo cajiskaa kaa dhici oo maskaxdaa kuyar qaboobi oo waad fahmaysani shaafici nin doodaa oo musiiba u ahaa marka wuxuu dhihi jiray waxaan u qabaysanhayaa doodaana dhex mari doontae shaafici waagaa shaafici sala xili soo samriyey ardadii shaafici isku soo baabee ibn cabdilxakam iyo rabiic iyo muzani iyo nin asna musiibo ah jahmigan musiibo aqoon ah, badan oo balaayo caqli badan bu ah waaga hore warkiisu maqmaqli jiray laakiin waa la heegay ardadiiba u naftu u keeno marka waa la shaafici bal yar fiiri bal ninkan isagaa wuxuu soo yidhi idinku xog garan maysaan iigeey wadaadka weyne aad ku haysaan shaaficiga ii geeye waa la soo waday maalin baa lasu heegay walbana qalinkiisii buu diyaarsaday waa lagu kala baxay ilaa afar goor bay dood martay fanqaaca fanqaaca wa ufxima wa waa lagu kala tegay aagi wuu caro wuxuu leyy daawsha ay sii socoto shaafici in lay dilo amri doonaaye intuusan amrin in lay dilo baan ka cararahaya ninkaa wuu jira asagu riwaayo fiicanna malaha shaydaan wey kaas laakiin wiil fiican buu leeyahay oo nin la yihahdo mxuu ahaay xamaad oo qiimo badan oo mashayikh nasaa-i ah wiil badan buu dhalo xufaad ah oo qiimo badan lakin midka isagu waa ka hallaabay sheekh waa nin ka afooday wey xadana ayub ibn abi tamata sakhtiyani can xumayd ibn hilaal can abi burdata ibn abi musa alashcari an qaala wuxuu yihi marka abu burda sidaasaa sax ah abi burda can abihi baa nusa qorahaya waana khaa ma fiicno nusada qoraysa can abi burdata can abihi aska saxaan nuska saxan ma aha can abi burdata qaala akrajat ilayna caaishatu hada huwa sawaab hada adag badan buu uqarsoomay nusa badan buu maray saxna ma aha shuruuxda xadiidka iyo nusuka catiiqadana midnaba hawshaasi kuma jirto qaala abu burda wuxuu ihi akraj ilayna waxay noo soo saartay caaishatu caaisha waxay noo soo bixisay kisaaan go- bay noo soo bixisay mulabadan ay muraqacan la karkaray go- intuu dhammaaday dildilaacay la karkaray bay noo iyo waisaaran macawis aliidan kakan oo allafsan faqaala waxay tihi qubida ruuxu rasuulilah rasuulka ilaahay baa la oofsaday ruuxda nebi maxamed baa la qaaday fii haadayni labadan isagoo qaba nabigu wuxuu geeriy naftu ay ka baxday isagoo go-an iyo macawistan qabay tir akhraj ilayna ninka ohanaya waa abi burda ma aha musa alashcari ma aha ayib saxaabigii ma aha kisaan gobay noo soo bixisay mulabadan ay muraqacan la karkaray ama lmeelhu ka dildilacay la tolay iyo waizaaran macawis haalidan ay khashan adagoo qallafsan oon jilicsanayn faqaalat qubida rasuul lahi fi haadayn culum waxay leeyihiin inuu nabigu maro adag oo qallafsana xidhan jiray mid aan toltollayna xidhan jiray mid karkaran oo dhammaato la tolna xidhan jiray kolba wuxuu helay u daliil tahay midda kale ay aada uga fahmeen fuqahada weliba culamaau zuhdi wasulukiyaat waxay leeyihiin waxaa kaloo ku cad xadiidka marka adduunyada ka baxayso cinda sakaraati lmowt wa lmowt mara iska basiida inaad adduunka kaga baxdaa wanaagsan odan adduunya israacininba is uruuriso caalba caalku ka qalabsan yahay ee uu ka tabaryarya iska xidho maca salaam is ururi ayib taana diidi maysa kafanka ruuxa in la qurxiyo farqi baa udhexey kafanka in la qurxiyo iyo adugu maradaad ku maydi eed ku gu ee lagu gunaanadi inay noqoto maro noocaas ah ayib marka wuu uqasta nabiguuna doonahaya ay leeyihiin culimadu badan in badanoo kamida qolyaa marka zuhdiyaadka ku fara dhudhubo hawshan aad u daliishado o aad u jecel xadana maxmud ibn haylan abu amed almarwasi qaala xadana abu daud ayalisi an shucb bn xajaaj an ashcad bn sulaym ibn abi shaca ninkii loodhan jirta garanaysaan wey qaala samictu camati eedaday baan maqlay eedadii lama yaqaan waa majhuulat lxaal tuxadiu iyadoo ka tabinaysa majhuulat lcayn walaal tuxadiu iyadoo ka tabinaysa xadiidkan ujeeda can camiha adeerkeed adeerkooda waa ubayd ubayd ibn khaalid almuaaribi cubayd ibn khaalid almuxaaribi weeye waana saxaabi adeerkeed cubayd ibn khaalid almuxaaribi baa la odhan jiray qaala wuxu uhi cubayd bayna xilli ana anigu amshi aan socdoba bilmadiina xilli aan madiina dhex lugeynhayay idaa insaanu baa khalfii yaquul ruux baaba iga dambeeyoo leh anuu madiina iska dhex lugeynhayo socda bayna xilli ana ana amshi aan socda bilmadina ay fi lmadiina idaa insaan oba ruux buu ihi khalfii gadaasheeda yaquulu leh irfac izaaraka macawistada kor u qaad ruux daba socda leh irfac izaaraka macawistada kor u qaad fainahu rafcigaa atqaa alla cabsi alla ka cabsi u dhow wa abqaa xaggana marada raajinteeda u dhow maradana waa kuu raajin mara way kuu daahi durba kaa dhammaan mayso ilaahay alla ka cabsina weeye marada kor u qaad mar haddii dhulka la dhigo fiday ka dhamaanaysaa qolyahan sarwaalaha xidhe sooma arag dhulka geeya sarwaalkoo iska fiican bay cidhibta duleeshamaysa oo qayb danba hoos dhan ka dhammaanhaya day dhudhanka bartankiisa geysan lahaaye sala waa ficlaan lahaa cagtu ma dhammaatay ma og tahay intay un ka dhammaysay boqol kab inaad adduunka marta laga yaabaa ama dhowr boqol kab aad soo xidhatay laakiin cagtooda halkaas soo taaganta waa cibro ilaahi wey waa cilmi ilaahi dad ku socotana dhammaan mayso iyadu halkeediba taaganta hadduu hilibku kaco dubku mid kalaa soo bixi lakabka cagtu maba dhammaadaba wuu dhammaaday ku kalaa soo bixi inay cagtiisu kudhay oo dhammaato oo lafta loo tegi maad haysaa soo heli maysaa laakiin intaad ka martay dhamayso boqolaala bay gaadhaya waa hawl ilaahi subxaana wa tacaala wataw marka nabig wuxu uhi fainahu atqaa wa abqaa atqaa lirabbika wa abqaa litawbika w liizaari baa loo jeedaa fainahu atqaa lirabbika wa abqaa ay liizaarika faida huwa rasuul lahi ruuxii waaba rasuulka ilaahi wa idaba taagan maausta kor u qaaday iga daba hadlahay waaba suubanhi ilaahay faqultu waxaan ya rasuul allah inamaa hiya macawistu waxaa weeye burdatun macawis malxaau siibanaysa niman baa ku fasiray malxaau siibanaysa laakiin sababka waxa way malxaau yani sawdaa-u macawis madow ayib temigaana xidha bimacnaa wuxuu le nabi maxamed wax la xurmeeya mee tani wax iska dhamaado madow oo macawisti reebaadiye ha iska jiidantay faraha ka qadaba dhamaata oraanba dhib bay ugu haysay macnahaas ujeedaa saxaabigu asagu nabigu laakin waa ka diiday inamaa hiya waxaa burdatu macaawis la daneeyo ama la dar yeelo ama kor loo qaado ama lagu xaragoodo ma aha buu ujeedaa ee waan iska wadan haya ayib qolyaa dhahaysa war macaawista kor u qaado wuxuu dhihi lagu hay udhuubanoo minjabaan udhuubnahayo wibaan waxbaan qarin haya hortaabaa saxaabi nabigu ku yidhi nabi maxamed saxabi ku yidhi macaawis kor u qaad markaas nabi maxamedow ina fii saaqaya xumuushatan buri ama xumuushatun xoogo manjimaha labada adimaan udhuurnahay marka waxbaan qarinhay shoollahan marada geynayabu irfac izaaraka kullu khalqi illahi xasan buu nabi ku uri war macawista kor u qaado ilahay uunkiiso dhan waa wanaagsan yahay minjimahan udhuma kuwaa kuwa waaweyne ka cararahay oo wax ka baryara oo ka qala kuwaa raadinhaya minjimahan udhuma ilaahay baa ku siiyey macawista kor u qaado <laughs> ayib inama hiya waxa wy burdatun macaws malxaa-u bimacnaa sawda-u madow macaawista madow ee diilimaha cadcad leh ayaa la yihahdaa malxada la yihahdaa qaala wuxuu yihi amaa laka fiya uswatu nabig wuxuu yihi markuu yidhi maysan tabar badnayn wuxuu yihi amaa laka fiya uswat miyaadan igu dayanaynin amaa laka miyuusan kuu ahanin fiya ay fi tizaari aw fi hayati izaari uswatun dayasho miyan kugu sugnay inaad igu dayato oo qaabkan u labisaad u labisato soo ma jeclin haa buu ihi saxaabiga fanadartu faidaa izaaruhu ilaa nisfi saaqayhi nabi maxamed baan fiiri macawistu qabay marka macwiis waxayba joogtaa dhudhunka bartankiisa faidaa izaaruhu ilaa nisfi saaqayhi labadiisoo dhuhan bartankooda ayib lowga ilaa anqawga inta udhaxaysa inaad geysaa la rabaa anqawyada oo kacbaynka ah iyo lowda inta udhaxaysa in la geeyaa la doonaya odan hoos oga degin ayib anqawyada aan dhaafin haddii aad sunada sii dabiqina muruqu meeshu ku dhamaado muruqa dhudhunka meeshu ku dhamaado muruqa meesha ku go- fayshaa meesha ku go-daa la geeya macwiista ilaa cadalati saaqayn baa timid haddii lagu kari waayo fama waa maay hoos ogada wailaa faasfala walaysa walaysa lilkacbayn min aizaari shay ama famaa asfala min alkacbayn fa fi min aizaari fa fi hoos loo degi maayo waana jawaasku waa ilaa anqabyada sunaduna wixii anqabyada ka koreeya ayib sida sii fiicanna waxaa weeye ilaa nihaayati cadalati saaq xadiku marka waa xadii sanadkiis uu ku jira jahaaladaas gabadhaa samictu camati eedadii baan la aqoonin laakiin macnuhu tilmaamay xadiidku ee nabigu inu cawsta halkaa geysan jiray ah iyo inuu saxaabi kale ku yihi nabigu irfac izaarika fa inahu atqaa lirabbika wa abqaa lihawbikana wuu sugan yahay xadidka suwayd masharida taqwi baa ka mid ah danba macnaha ku timid jahaalada kale abaa ayib taabiciya jaliila ah oo dabaqa taabiciin dhacday tarwi can camatiha iyo xadiid fii baabi sulukiyaat ku saabsan walaklaaq niman taxsiiniya jira xadiidka ayib iyagu halkaa mara xadana swayd nasr haddii la daciifina jahaladaas weeye xadana swayd nasr almarwazi sheikhu tirmidi wanasaa-i tirmidi wanasaa waynu soo marray inuu yahay ninka raawiyadihe raawiyadii cabdillahi mubaarak weeye qaala xadana abdillahi mubaarak imaamu ahli ah, mxuu ahaay almarawiza imaam ahli khurasaan waana shaikh اlislam bila munaazic can musa bn cubayd arabadi ضaciif can iyaas ibn slmt bn akwa can abi aabihi marka slm bn akwa qaala kaana cuثmaan bn cafaan cuثmaan bn cafaan wuxuu ahaa yataziru ya'taziru kii u macwis xidha macwista ku xidha ilaa ansaafi saaqayhi dhudhumadiisa bartankoodu geyn jiray wa qaala wuxuuna yidhi cuثmaan hakada kaanat izratu saaxibi hakada kaan sida aanu u xidha macawista bay ahayd isratu saaxibi saaxiibkaygii maxamed siduu macawis xidhan jiray israda waa ismahaya waxad jirteen wey ismahaya oad garanaysaan ay kayfiyatu isaari saaxibi saas ayd wey qaabku nabigu u labisan jiray qaab labiskiisu banhu sidaanu ahaa isratu saaxibi ay kayfiyatu isaari saaxibi oo saaxiibkiisa nabi maxamed bu ujeeda yacni nabiy sala allahu alayhi waalihi wasalam marka sidaasuu nabigu u badnaa xadiidkan asagu waxaan ku jira sanadkiisa musa bn cubayd arabi waa lagu daciifiya laakiin xadiidkan shawaahid badan buu leeyahay wuuna wuuna sugan yahay xadaana qutaybat bnu saciid qala xadaana abulaxwa salam ibn slam xanafi an abi isxaaq an muslim ibn nuhayr abi isxaaq waa kuma asabiici an muslim ibn nuhayr an xudayfa bn yaman qaala akhda rasuul اllah rasuulka ilaahay baa qabtay buu hi bicadalati saaqi dhudhunkayga cududiisa ama muruqiisa cadalo waa muruqa dhudhunka muruqiisa muruq haddaan idin sheegahay buu nabiga qabtay buui aw amase akhda rasuul saaqahu ama asaga dhudhunkiisiibuu nabigu isqabtay oo nabiga isqabanoo tusahaya saxaabiga ama kii saxaabigu nabigu qabtay oo gacanta saaray fa qaala wuxuu yihi hada mawduc lizaar macuusta meesha laga xidha halkan wey halkana la keenaa bimacana la gaadhsiiyo fain abayta haddaad diiddo ood hoos udhig doonayso fa asfala hoos udhig wax ka hooseeya dhudhunka muruqiisa haddii aad hoos oga degto dhudhunka caadiga agaad fain abayta haddaad diidda inaad hoos u wadaba mooyeeni falaa xaqa lilizaari fi lkacbayn wix intaa ka dambeeya aan qawyada ama odaykaboysta macaws lama geyn karo salwana lama gaadhsiin karo wixii un ka koreeya xadiikaas marka waa eh, eh, xasan weeye eh, mutaabacana waa leeyahayo waa saxiix buu noqonaya mxu biariiqayhi saxiixun ligayrihi xasanun lidaatihi oo ninka muslim ibn dayr abasad uasan xadii marka waxaa mutaabici abuaqar ninka laodhan jiray baa mutaabici alaqar abu muslim alaqar abu muslim baa mutaabici <clears throat> baabu maa jaa xadiidka marka xudayfe uu nabigu hawsha ku sameeyey oo kale wuxuu kaloo ku sameeyey suwayd shariid ibn suwayd athaqafi isna saasuu ku sameeyey kor u qaad sidaa yeel halkaasuu u qabtay halkaa ha dhaafin haddaad dhaafto hoos u degto aan qabyada ha gaadhin marka waana qaab kale waana xaaraan wey mar haddii naar laga ratay iyo waciid hawl culus wey hawsha aya waa in lagu dadaalo qamiiska iyo macaawista iyo sarwaalka kulli waa inaan anqawyada la gaadhsiinin haddii nabiga lagu dayanna waa inaan dhudhanka bartankiisaba la dhaafin baaba maa jaa fi mishyati rasuuli illah wuxuu ku yimid eh, watigii adaanka miyaa la gaadhay ay bal waay ya adaa bilahi tawfiiq bacda casr baynu xoogo ilaa soddon iyo shan xadiis gaari doona meelaha taqriiban adaa bilahi tawfiiq may kontan inaan gaao kontan dhowr inaan gaao ah.